alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih وsaxbihi aجmaciin allahuma اnfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimaamu abu ciisa mxamed bn ciisa bn sawrat الtirmidi raximah اllah baabu ma jaءa fi kalaami rasuuli اllahi salى اllah alيه waslm fi samri <coughs> wuxuu ku saabsan yahay maa jaaa waxay ku soo arooray ee ku yimid kuna saabsanaa fii kalaami rasuuli illaah rasuulka ilaahi sala allahu alayh waali wasalam hadalkiisii fi samari cawayska uu hadli jiray ana xilliga habeenkii ah haddii coshaha la tukado guryaha la tago kadib in la caweeyo oo la sheekaysto oo lagu soo jeedo sheeko waa laga fiican yahay nabiganana calayhi salaatu wasalaam arrintaas waa nahiyey wuxuu nacay oo karaahiye ka dhigay rasuulka calayh salaam annawmu qabla alcishaa waalxadiida bacdah in la saaxdo intaanu cishaha la tukanin oo maqribkaa tukatay cishahooda la imaanin baa saaxatay arrinkaa nabiga waa reebay sala allah aleh wasalam sheeko cishaha kadib la sheekaystana waa naayey oo iyaduna intuu qofku soo jeedo muddo badan sheeko aan macno weyn lahayn oon faa'iido lahayn salaaddii subax ayna ka tagto jamaacadii ama ayadiiba faradkii ka tagtaba arrinkaasna waa la diiday isku diyaarin baa loo baahan yahayoo qofka hadduu rabo inuu salaad subax tukado jamaacana ku tukado waa inuu taxadar muujiyaa oo wakti fiican saaxdaa oo adkaarta akhristaa weyse ku saaxdaayoo niyada gashadaa inuu jamaacada ku tukado laakiin haddaad in badan soo jeedda habeenkii wax baraarujin ahna aadan diyaarsanin ama saacadaad buuxsatay ahaataya ama qof itoosi aad tiraahdo iyo ama niyadba taas waxaa weeyaan macnaheedu kasbaad oga tagtay walow araadu alkhuruuja la acaduu lahu cudda walaakin kariha allahum bicaafahum fahabatahum haddii diyaar garoobi lahaayeen inay baxaan ama salaad ama jamaaca ama khayr shayga wanaag oo dhan ba waa laga hadlaya <clears throat> qofka hadduu rabo u isku diyaarin lahaa laakiin waan soo jeedayaa salaad subaxna waan tukanayaa isma laha waxaa laga soo reebaa arrimo dhowr ah qofka hadduu daalibu cilmi yahay oo uu darsigiisii iyo cashirkiisii ama wax qoranayo ama wax diyaarsanayo laakiin iyada laftirkeedu salaada subax waa in mar walba maanka lagu hayo iyo maskaxda haddii marti ay u timaado martiduna ay u baahan tahay dee in la soo dhaweeyo oo loo yar sheekeeyo oo qalbiga loo furo cunto inta cunto la hordhigo oo naftidaa haddii laga dhaho xoogow waxay dareemayaan ciriiri ah iyo ma cuntadan waase ninkan ma ka xun yahay ma waxaasaa gelaya <clears throat> laakiin haddaad waraysato ood u sheekayso xoogow waa waa fahmaya waa fahmaysanayaa waxaa kaloo laga soo reebaa ninka iyo reerku sheekada dhex marta ninka iyo xaaskiisa ayaduna dhibaato ma lahaa wixii saas oo sheeke iyo mucaasharo iyo mucaamalo ah ayaduna dhib ma lahaa arrimaha markaa mid ka mid a ah, nabiga calayh isalaatu wasalaam soo jeedka ama hadalka ee muxuu ahaa soo jeedka habeenkii iyo caweyska uu ku hadli jiray ayaa qaar lagaga sheegayaa qala xadaana alxasan ibnu صbax albazaar qala xadaana abu nadr almundir ibni maliki qala xadaana abu caqiil الthaqafi cabdullahi ibnu caqiil can mujaalidin mujaalid ibnu saciidi can الshacbiy camr ibnu sharaxiil الshacbi can masruuqin ibn اlأjdac can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi xadaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa sheekeeyey daata leyla habeen nisaahu haweenkiisiibuu u sheekeeyey xadiian sheeko haweenkiisiibuu nabiga calayh salaam ayuu waxooga la caweeyey oo u sheekeeyey macaashiradiisa iyo mucaamaladiisa wanaagsan iyo ayay ka mid tahay faqaalat imraatun xaaskiisii mid kamid ah waxay tihi imra'a haweeney oo minhuna haweenkii nabiga ka mid ah waxay tihi kaana alxadiia xadiidkan aad ku hadlaysay sheekadani waxaad moodaa xadiidu khuraafa sheeko khuraafo ah ayaad mooddaa khuraafo sheekadiisii ama sheeko khuraafo ah yaad mooddaa oo iska uun aan sax ahayn wax saasay ka wadaa fa qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi atadruuna ma ogtihiin maa khuraafa waa khuraafaad iyo war khuraafaa weeye umaad maqasheene khuraafuhu meeshu ka soo jeedayo salkiisa ma taqaanaan atadruun ma ogtihiin maa khuraafa khuraafa wuxuu yahay ina khuraafata khuraafa kaana rajula nin buuba ahaaba min cudrata reer cudra ah qabiilka bani cudra la yidhaahdo nin ka dhashay yo horta khuraafa ahaa waxyaala ile waxaa jirta un dadku ay iska sheeg sheegaan oo laga sheekeeyo ayaa jirta oo ama rag ah ama haween ah marka dambena xadiiska iyo sheekadau dhinac ka gala ayaa jirta oo maxaa ka mid ah ninkii eh, fulaynimada lagu cayin jiray mxuu ahaa ya ya cigaal shida odaygii asagana sirta badnaana oday biiqe soomeen <clears throat> oday biiqe islaam bahay aggoodana waxaa ka mid aheed araweele iyo dhegdheer iyo ayaa jirta sooma <clears throat> marka sheekooyinka qaarkood waxaa laga yaaba mawla awaal iyo wax la sameey inay tahay qaarna waxbaa ka jiri karaa nabiga calayh salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi ina khuraafata khuraafa kaana rajul nin buu ahaa <clears throat> min cudrata reer cudra ah asaratu waxaa kafaaratay aljinnu jinni jinni baaba qafaashay oo la tago afduubay fi ljaahiliyati jaahiliyadii islaamka ka hor famakata wuxuu ku nagaaday fiihim reer jinni dahran zaban zaban buu jinniga la noolaa oo reer jinni ku dhex jiray uma raduuhu way soo celiyeen reer jinni ilal insi insigii bay ku soo celiyeen ay u keeneen fa kaana wuxuu ahaa ninkaasi yuxadiu nnaasa dadku u sheegsheekayn jiray bimaa ra'aa wuxuu arkay fiihim reer jinni wuxuu ku arkay oo la yaaba min alcajaa'ibi min alacaajibi cajaa'ibtii iyo layaabkii iyo wixii uu reer jinni ile wax isku dhaqan aan nahay mahee dhaqankii layaabka lahaa ee ku arki jiray ayuu dadka uga sheekayn jiray fa qaala annaasu dadka waxay dhihi jireen markii dambe markay waxay la yaabaan iyo waxyaala qariiba ay maqlaan xadiidu khuraafa bay dhihi jireen waa warkii khuraafa ayay dhihi jireen halkaasi horta ka soo jeedaay ogow buu yidhi xadiidkan asaga ah sanadkiisana waa daciif matnigiisana waa munkar sanadkiisa daciif weeyo mujaanad ibnu saciidkaasi laysa biqawiyin nin qawiga ah ma aha waa nin aan manaa xadiidkiisa yatakalamuuna bihi naas dadka way ka hadlaan waa la daciifiyey qodobka labaadna nakaarada matniga ku jirta waxaa weeyaan waxaan dhici karin wey haweenay saxaabiyada umulmu'miniina rasuulka ilaahay oo hadlayo oo sheekeen inay ku tidhaahdo warkii khuraafo wey waxaad sheegayso waa khuraafaat inay tidhaahdo oo waxaan dhici karin oo suuroobi karin arrinka asaga ah maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisao dhanba waxyi iyo xaq wey in marka qof uu ka hor yimaado wax ka sheego wuxuu dhaawacayaa nabiga sala allahu alayh wasalam iyo makaanadiisii iyo mansiladiisii iyo martabadiisii waxyigii loo soo dejiyey iyo allihii soo dejiyey intaba dhaawac bay ku noqonaysaa mana banaana mana saxna maaha <clears throat> qaala xadaana caliy bnu xujr qaala xadaanaa ciisa bna yunus can hishaam ibni curwata can akhiihi cabdullaahi bni zubayr riwaayata taabiciyin can saxaabiyin wa riwaayatu akhin can akhiihi laba saxaabi waxaan ujeeda laba walaalo ah oo haddana midna taabici ah midna saxaabi ah curwa binu zubayr waxaa weeyaan waxaa ujeedaa hadda waa si kale u qaatay may sax ma can hishaam bni curwata can akhiihi walaalkiis oo ah cabdullaahi ibnu curwa can curway ka warinayaan aabbahooda curwo oo taabici ah cabdullahi binu zubayr baanu qaatay eh, qisada halkaan ku dhumay waxaa weeyaan curwa binu zubayr taabici soo maaha cabdullaahi binu zubayr walaalkii ana waa saxaabi way dhacdaa marka taas laakiin hadda meesha waxaa weeyaan laba walaalo ahoo hishaamkaas ina curwa ah iyo walaalkiisoo cabdullaahi binu curwa ah yaa aabbahood curwa binu zubayr ka warinaya can caaishata curwana wuxuu ka wariyay caaisha oo habaryartiis ah ayuu ka warinaya ila abubakar ah isagana asma binta abubakar baa dhashay qaalad waxay tihi caaisha jalasad waxaa fadhiistay ixdaa casharata imra'atin kow iyo toban haweena yaa meel fadhiistay xadiidkan waxaa la dhahaa xadiidu umi zarci baa la dhahaa waa xadiid sheekadiisu ay tahay maliix oo waxoogo fukaha iyo sheeko iyo kaftan yaa ka batay ku jira nabigana sala allahu alayh waali wasalam qisada ayadaa waa dhegaystay markii laga sheekeynayay markii dambena waa tacliiqiyey oo si haweenkii iyo caaishadii ka sheekeynaysay ay ku farxeen ay ku farxday ayuu u tacliiqiyey rasuulka sala allah aleh wasalam culamada qaar baaba kitaab ka alifay oo buqyat raa'id bima tadamanahu min xadiidi umi zarcin in la yidhaha alqaadi ciyaad kitaab buuba ka alifay marka jalasad waxaa fadhiistay ixdaa casharata imra'atan kow iyo toban haween ayaa meel fadhiistay haweenku waa iska sheekaystaan mararkay fursad isku helaan ama jaan isku helaan marka weliba ay howlo howlo badan usii oolin baadiyahoo kale markay howluhu barwaaqo ay ku jiraan <clears throat> oo ragguna uu meel iskaga yar sheekaysanayo ama meelaha ceelashii geedaha haweenkuna dowrkooday qaataan ayaguna sheekada haddii xoogoo masigadooda ka yar sheegaajiistaan meelba iska fadhiistaano way sheekaystaan markaasaa haddii sheekadoodaasi wax badan baa ku jira <clears throat> wax badan ayaa la soo qaataa oo ama xan ah ama muxuu ahaa kaftan ah ama hadalla wanaagsan ama hadal xun wuxuu ahaadaba waa sheekaystaan almuhim marka kow iyo toban haweenaa maalin meel fadhiistay <clears throat> fatacaahadnaa cahdi iyo ballan bay isla galeen wa tacaaqadnaa caqdi iyo heshiisna way isla galeen ah, tacaahadna cahdi iyo ballan bay isla galeen caqdi iyo heshiis iyo waxay isla guntadeenna way isla galeen oo ah allaa yaktumna inayna qaraynin min akhbaari aswaajihin raggooda wararkiisa iyo akhbaartiisa shayan waxba ay isku dhaarsadeen oo isku ballansadeen maanta aan raggeenna falanqaynno oon ka sheekeenno naagna ninkeeda yaynan qarinin inuu wax allaala waxay ka og tahay yayna waxba ka qarinin hadduu yahay wax ceeba iyo hadduu yahay wax wanaagsan wixii uu ku kalsoo maarata ku saabsan yahay ee ilaahay ka og yahay ha ka sheegtay naag walbaba tian ay ballan ku qaateen faqaalat <clears throat> qaalat midii hore hadalka bilowda waxay tidhi kow iyo toban bay ahaayeene zawjii ninkaygu laxmu jamalin riti hilibkiis wey ritigaasoo kafin weyd ah calaa ra'si jabalin buur madaxeed yaalla buurtaasoo wacrin qafro ahoo dhagax ah laa sahlin buurtu mid sahlan ma aha fa yurtaqaa la fuulo oo la koro walaa samiinun ritiguna ma cayilla fa yuntaqa la dhib kasta gaadhe aadeen meeshaasi loogu tago oo laga soo qaato <clears throat> saasaan ku shabahay bay ti ninkayga ninka miya cayda mise way ammaantay way cayday waxay tihi ninkan isaga meelle kuma roono dhinacad ka fiirisaba waa ku liitaa <clears throat> waxay ku shabahday riti neef geel ah oo weyd ah oo buur dheer korkeed ku sakaraadayo iska yaalla haddaan la gaarin meeshaa ku baktini marka ritiga hadduu riti buulan yahay dhib kastaba ha loo maree buurta waa un la fanan buurtuna ma sahlana haddii hataa uu iska yahay weyn oo laiska lafalefaysan lahaa buurta buur sahlan maaha asagana wax lagu dhinta maleh saasa ka wadaa marka ninkii nin maaragtay dhib mooyaane dheef aan lahayn weyaan bay leedahay dhibkiisa haddaa iskaga sabri lahaa dheef loogu sabro maleh saasa ka wadaa <clears throat> qaalat athaaniyatu midii labaad baa hadasho waxay tidhi zawji ninkaygu laa abuhu ma faafin karo khabaraho warkiisa iga daaya bay tihi afka oo ma kala qaadi karo ma hadalkiisa ma sheegsheegi karee iga daaya inii akhaafu waxaan ka baqi anlaa adarahu inaan waxbaba ka tegin haddaan hadlo oon afka u kala qaado <clears throat> inaan waxbaba ka tegi waayaan ka yaabi bay tiri in adkuruhu haddaan sheego adkur waan sheegi ceebtiisa cujarahu midda qarsoon iyo wa bujarahu midda muuqata cujar iyo bujar alkhafiyi wاlظaahir min alashyaa xididahana waa loo isticmaalaa xididdaha muuqda iyo kuwa qarsoon marka ceebtiisa muuqata iyo midda qarsoon labadaba waan sheegi bay tir haddaan sheeg aan hadalkiisa aan bilaabo waxba dhaafi maayo marka ninkan inaan ka aamusaa ii roon bay tiri <clears throat> iyadana waxba amay dhaafin inuu ceebtiisa daahir iyo baatinba uu ku maliiqan yahay ceeb oo ceebaalo yahay faaida laawa ah daahir iyo baatinba uu ku xun yahay ayay tanna ku duubduubtay qaalat ihaaliatu tii saddexaad baa hadasho waxay tidhi zawjii ninkaygu alcashanaq doqon dheeraaday wey cashanaq ninka dheer ee haddana maangaabka ah, ayaa cashanaq la yidhaahdaa waa mid iska dheeraao iska baxayo caalacaala in antiq haddaan hadlo oon dhowar sidan reerka ka daa udallaq waaba furi wa in askud haddaan iska aamusana ucallaq meeshaan baa lay suri bay tiri mucallaqa fatadaruuha kalmucallaqa naagaan la qabin ninna lahayn baan iska noqonoo wax meesha ii yaalla ma laha haddaan hadlada waaba layfuri reerka taqaantakaa layga saari marka nin saasa weeyaan oon waxbaan lagu darsan karin caqlina aan lahayn oo caqligiisana uunan reer dhaqi karin haddaan hadallana dhib baa naga soo gaari ayaa iyaduna tiri way cayd iyaduna qaalat araabica midda afaraad baa waxay tihi waxaad moodaa xoogow xadiidku wuxuu u badan yahay xagga cayna waa leeyahay waa u badan yahay ammaanna waa ku jirtaa meelaha qaar meelaha isku dareen ogo cay ammaan isku dareenna waad arkaysaa oo laga fahmi karo marka inta badan se caydaa baad moodaa inay badan tahay oo de nabiga waa kii dhihi jira haddaad sanad u ixsaanfasho dahri ama zaman waxaday ku aragta waxay ku dheedaa weri khayr kuguma arkin bay ku dhihi marka xagga ceebta inta badan way u muuqataa haweenka intooda badan way u muuqataa marka daayib ka soco marka waxba haddayaanan xukumayna bal aan qisadan un qisadan aan ku soconno qaalat araabicatu ti afaraad baa hadasho waxay tidhi zawjii ninkaygu ka leyli tihaama meeshaa tihaamo la yidhahdo habeenkeedoo kale wey xijaaz ilaa yaman dhulka munkhafidka ahee hooseeya yaa tihaama la dhahaa tihaama iyo najdi baa dhulka loo qaybiyaa dhulkan dhulkoraadkaana najdi baa la dhahaa dhulkan dhoolhoosaadka ahee xijaaz ilaa yaman foorara ee xeebta xaggeedahana tihaama la yihahdaa marka waxay tihi zawji ninkaygu ka leyli tihaama dhulkaa tihaama la yihahda habeenkiisaoo kale wey habeenkaa tihaama waa see wuu fasira way fasirta waxay tihi laa xarun ma kulula walaa qarun mana qabooba habeenka tihaama waa habeen muctadilah kuleella aan lahayn qabowna aan lahayn oo dhexdhexaad oo qiimo badan wey way ammaantay walaa makhaafa ninkayga wax laga cabsada ma leh oo ama udaanku jabiyaa ama wax ku yeelaa ama i canaantaa midna ka baqi mahayo walaa sa'aama wax laga noogana ma aha laga noogi maayo intaasoo sana haddaa wada joogtaan laga noogi maayo macaankiisa qiimihiisa ammaan bay kala duldhacday way ammaantay qaalat alkhaamisatu tii shanaaddaa waxay tihi zawjiya anigu ninkaygu in dakhala hadduu guriga soo galo fahida haramcad buu noqon wain kharaja hadduu baxana asida libaax buu noqon walaa yas'alu ma weydiiyo camaa cahida wuxuu ogaa tanna xoogo waxaad moodaa ammaan dhinac kalena caybay qaarkood ka sheegeen zawji in dakhala fahid fahidku waa bahalka la yidhaahdo harabcadka la yidhahdo wey harabcadka fasiilada shabeelkii u dhadhow weeyaan marka fahid fahidka waxaa lagu yaqaanaa haddee marku uu guriga marku uu maalinta intu soo qaraabto uu godkiisa iyo meeshiisi tago hurdoon buu la dhici waa hurdo weyn wey oo hurdo weyn oo hurdada ka kicin halkaa marka caybay noqon wain kharaja asidadana waxaa weeyaan geysinimay ku tilmaantay hadduu baxo libaax buu noqon oo codkiisuu goosan raggii kayrkii ana waa iska tiirin nin geesi ah weya haliyey ah ammaan weeye marka waa iskugu dartay qaar waxay dhaheen in dakala fahidadan fahidka ama waxaa lagu yaqaana haramcadku karat ljimac waa jimaac badan yahay nashaadkiisaa badan marka taas waa ammaan bay leedahay wain kharaja hadduu baxana asida libaax buu noqon walaa yasalu camaa cahid guriga wuxuu ogaa ee ka warhayey ee uu islaamtan ku ogaa ama xoolaaba uu siiyeyna ma weydiiyo wixii hebela awa iyo goormuu dhammaaday iyo waxba ma siiwa weydiiya isagoo og buu indhaha ka laaban taas waa la yidhaahdaa waa ammaan haddii fahidaadaasi wain kharaja asida cay laga dhigana walaa yas'alu weydiinu mahayo hurdaweynankiisa iyo siduu waxbaba u kala ogeyn cama cahida xaalkii uu ogaa ee reerka wuxuu ku noolaan jiray waxba ma weydiiyo yaa dhintay yaa nool yaa xanuunsan yaa wax goomoon midna ma dhaho ayaduna cay bay noqonaysaa qaalat isaadisatu tii lixaad baa hadasho waxay tihi gabadhii lixaad zawjii ninkaygu in akala hadduu cunto u fadhiisto lafa waa murudsan wain shariba hadduu cabaayana ishtafa wuu heemeersan wain idajaca hadduu saxdana iltafa wuu isdoonyeen walaa yuuriju gelin mahayo alkafa gacantiisa liyaclama si uu u ogaado albatha walbahaarka ama xaaladaanada iyo murugtana hayso iyo xaajadaanada tan way caayaysaa hunguru weynan bay horta ku tilmaantay ta kalena nin aan waxbaba maaragta aan dadka kale u danaynaynin oo aan xaalkooda la soconin isagu naftiisa unay u daran tahay bay ku tilmaantay ina kala laf cuntada wixii loo keeno reer baa kaa dambeeyey iyo islaanta intay haystay bay kuusoo aruur kuusoo hordhigtay dhihi maaye lafawu murutan wain shariba haddii xoog xiga caano la siiya ama juz ama sharaab la siiyana ishtafa wuu heemarsan o isku qulaamin wain idajaca hadduu saaxdana iltaf markaaba wuu isjarcen oo intuu isduuduubo iyuu xagga u jeedsan walaa yuulijulkafa gacantiisa ma geliyo oo xaalka yani islaanta iyo gacanta oma laaco ma fiiriyo bal warraba ma dhaho liyaclama si u ogaada albatha xaajada iyo baahida taalla iyo gabadha xogteeda si u ogaada bal see tahay dhihi kaasna isagana waa lacaayay waa khatar ogaada in wax alla wixii lahay oo laiska maarata heemarsado waa in la ogaado bal gabadhi ma qaatan tahay ma cuntay ma nooshahay xaalkeeda waa see arrimahaas in laga warhayaa loo bahan yahy hadhow waa meela geelahay lagaga sheekayn karaa qaalat isaadi saabicatu tii toddobaad baa hadasho waxay tidhi zawjii ninkaygu cayaayaa waa sharlaawe wax shar badan wey cayiga cayaayaa ciya waxaa kaloo la dha agga fasaaxada fasaaxa ma qaba oo waa ciyi oo aan hadli karin waa la dha labadaba cayaayaau mid shar badan weey oo amase kayaayaa waa midaan mid meel la ku hanuunaynin xadhigu gooyabu walaguy meel la haba yaraata uu ku toosi maba jirtaba kayaayaaga dibaaqaau waa mid doqonahoo doqonnimadiis ay tahay mudbaq yani xamqan mudbaqan yani doqonnimo la daboolay oo isku daboolan ayuu maarata doqon yahay wey dabaaqa mid daboolan weeyaan caqligiisa oo caqligiisa uu daboolan yahay kullu daayin cudur kasta lahu ninkaasi daaun cudur buu yahay adigu wax allah wixii cudura waa ijmaal bacda tafsiil markay wax ka shee sheegtay kadib waxay tidhi warkiisa waxaa ku soo aruurisaa cudur oo dhan ninkaa waa laga heli waa laga heli kullu daayin cudur kasta lahu daaun cudur buu yahay shajaki wuu ku dakri aw fallaki wuu ku jabin aw jamaca waa kulmin kullan labadaba laki adigu isku kaantaribti inuu madaxa kaa jamiyo oo madaxa kaa daro o shajag shajig waa raasiga iyo wejiga iyo aw fallaka gacanta gacanta isku kaa jabiyaba oo mase jamaca uu isku kaa dara kulan laki labadaba madaxana ku jabiyo gacantana uu bagafka siiyo way dhacdaa doqonnimadana keeni qaalat ihaaminatu haweenaydii saddexaad baa waxay tidhi zawjihii ninkaygu almasu taabashadiisu masu arnabin bakaylo taabashadiis weeye wa riixu ugiisuna riixu zarnabin zarnab geedka la yidhaahda udgoon udugiisoo kale weeyaan tan way ammaantay ninkani waxay tihi waa nin jilicsan jirhkiisa busaad ah nadiif ah qabaysta qallafsanayn horta waa sidaa bakaylahoo kale bakaylaha mxua eh, duftiisao kale weeye ma swarnab islaantu siday u jeceshahay in aad u jeceshahay ninka uu jecel yahay inay haweeney isku qurxiso ayay haweenkun u jecelyihin raggu inay isku qurxiyaan oo ishagaajiyaan oo aan xanaf iyo waxba una lahaanin marka waxay tihi waa sida bakaylahoo kale xagga taabashada wariixu udugiisana riixu zarnab zarnabka waa geed udgoon wey geedkaasoo kale weeyaan udugana waa la jecel yahay oo inuu ninka uu ugsan yahay oo iyadoo un ayna gabadha qaaqsanin oo ayadoo un kaleen ay soo marsanin oo barafuun isku soo dhufanin isagii oo ama jilfa leh ama aan maaragtay udgooneen oo shiiraya uu tabaado sax ma arrinta ayada walahunna buu ilahay leh walahunna milu ladii calayhina bilmacruuf waxaa lagu leeyahay gabdhaha oo kale ayaa iyaguna leeyihiin oo xaq leeyihiin sidaa u jecelshaa inay isku kala qurxiso oo isku udgoonayso ayaadna lagaa rabaa wey marka gabadhan way ammaantay ninkeedii <clears throat> qaalat itaasia tii sagaalaad baa waxay tihi zawji ninkeygu rafiicu lcimaadi gurigiisa tiirkiisa waa dheeryahay tiirka tiirdhaxaadka la yidhaahdo ee udubka ah ee guriga isku haya intuu tiirkaa dhan yahay buu gurigunu dhan yahay oo guriga kaa koreeyaa marka hadduu gurigu guri tiirkiisa uu dheer yahay u yahay macnaheedu gurigu waa guri waasaca waa guri dheer waa guri qofu dhex istaagi karo saas yaa ka wadaa rafiicu cimaadi tiirkiisaa dheeroo gurigiisa guri waasaxa wey dawiilu nijaadi seeftiisana way dheer tahay seeftiisana nijaadku waa seefta marka seef dheerarku macnaheedu waxay keeni isaga horta waa dheeryahay oo nin gaaban maaha qofka gaaban seef leeg buu samaysan oo isaga sidiisoo kale u gaaban qori dheer ma qaadanaye wuxuu qaadan sengalaab buu qaadan akal sengalaaba inuu xidho ninka gaaban oo loo dhiibi ee qori dheeroo dhoombira looma dhiibaayo ama dheer marka seeftiisaa dheer macnaheedu waxaa weeyaan isagaa Ah, geesinimona way u durxumaysaayo waa nin geesi ah cadiimu ramaadi dambaskiisuna waa wen yahay oo guriga dambaskiisa aad buu u wen yahay marka dambasweynankana waxay ku tilmaamaysaa deeqsinimada martidiisaa badan hadda dad cunto u saari maantoona dabka kama kaco dheriga lagama qaado markaasay dambaska intaa leekanaya meel dugsi qur-aana lagu akristay iyo aad moodaysaa meesha dadka kale dambaskooda uu iska yeryahay cadiimu ramaad dambaskiisuna waa wen yahay qariibu lbeyti gurigiisana wuxuu u dhow yahay min annaadi golaha meesha golaha ehe lagu kabdhoobo ee lagu sheekaysta ee ee khiyaartu iskugu timaada ee lagu kala warqaato habeenkii markii xoolaha intii la xareeyo yar uu caweey meel waxaa jirta raggu iskugu tago oo wararka lagu kala qaato colaadda iyo waxaa lagaga sheekaysto muxuuha abaarta iyo sahanka iyo wax laisku weydiisto meeshaasuu gurigiisa u dhow yahayoo mar walbaba asaga gurigiisa wax loo soo doonan wax laga qaadi shaha laga karin cuntada laga karin geesinimona waa ku jirtaayoo de ninka dhinkaas dega geeskaa dega cadowga meeshuu ka soo dhacaya weeye geesi weeya marka xaggaasaa la marin qariibu lbeyti gurigiisa wuxuu u dhow yahay min annaadi meesha lagu sheekaysta ee naadiga la yidhaahdo qaalat alcaashira tii tobnaad baa waxay tidhi zawji ninkaygu maalikun maalik baa la dhaha horta qabsada intii kale ninkooda magaceeda miy sheegin tan magaciisii bay soo dhufatay wamaa maalikun maalik maxaad ka taqaanaan tafkiim wey iyo tacdiim maalik maqashee maxaad ka og tihiin maalikun maalik ninka la yidhaahdo khayrun waa ka fiican yahay min dalika intaas sheegteenba intaa sheegto o dhan baa ka khayr badan yahay khayru min daliki waxaa sheegtay oo dhan waa ka khayr badan yahay haweenay kastaba hadashay lahu wuxuu leeyahay ibilun geel kaiiraat lmabaariki fadhigiisa uu badan yahay qaliilaatu lmasaarixi foofkiisana uu yaryahay geeliisa hadduu maanta uu tiro dhammayskeeca ku soo xaroodo markaa uu soo xaroonayo waa geel fara badan oo tiradiisii cadad baa la socda laakiin marka uu foofi waxbaa laga reebay oo martida loo gowracay martida loo gowracay mar walbaba foofkiisa wuu sii yaraanayaa markuu asaga tiro kusoo xaroodo fiican tirada iyadeed waa isdhimi waa isdhimi mar walba soo isdhimaysaa taas ka wada marka waxay ka wadaa waa nin deeqsi ah lahu ibilun kahiiraatu lmabaariki fadhigiisa markuu soo xaroodo badan qaliilaatu lmasaarixi inta fooftana ay yar tahay idaa samicna ibilkii baa loo celin idaa samicna geeliya hadduu maqlo sawta almishari garida sawdkeeda ay waxay yaqiininaysaa anahuna geelaasi hawaalikum inay halaagsami doonaan misharka waxaa la yidhahdaa bahal waxay samayn jireen la afuufo weeyaana la garaaco oo ciyaaraha iyo loogu talagalay ama muxaayadaha dadka wax lagu maqashiiyo lagu gaarhsiiyo marka haddii kuwa deeqsiyaasha carabta way ku faani jirtay deeqda iyo karamka iyo diyaafada iyo martiqaadka iyo aad baa lagu faani jirayoo waxay kamid jirtay akhlaaqda wanaagsan ayay kamid ahaan jirtay oo soomaalida xataa baadiyaheeda aad iyo aad dadka deeqdale aad baa looga sheekeeyaayo looga tamadiyaayo loo ammaanaa ka bakhaylkaana aad baa loo cayaayo loo gabiyaa marka reermagaalkan hadda uun aan aqoonin martiyo waxaa aqoonin ma aheene baadiyuhu arrintaasu ku fiicnaayo ilaana baadiyaha sahay lama qaato sahay lama qaato markuu qofka baadiya uu safraayo sahay qaada ushiisaasu iska wataa hadba reerka uu tagay baa reerkiisa uu ku degay oo martiqaadi oo soo dhoweyni marka sidaasaa marka loo yaa muxuu ahaa dhadhacayahay yaa loo ammaani jiray waa yahay geeli markaa waxay samayn jireen kuwa deeqsiyaasha ah waxay samaynayeen marti markay maqlaan ama ay arkaan waaba muusika loo tumiba waa la soo dhaweyn waa loo heesi waa loo waa la soo dhaweyn durbaan baa loo garaaci soo dhawaadaa la dhihi waa lagu farxiba waa lagu farxi idaa samicna hadday maqlaan geelii sawt almizhar ayqanna waxay yaqiininaysaa anahuna geelu hawaaliku in halaagsami doona geeli baaba garan doona baashaa la garaacay mid baa maanta la gawrici doona berri aroortii oo xerada ka hadhi doona qaalat alxaadiyatu cashara tii kowdii tobnaad baa waxay tidhi waa midda xadiidka loogu magac daraye zawjihii ninkeygu abu zarcin baa la yidhahdaa horta magaciisa wamaa abu zarcin abu zarcin maxaad ka taqaanaan taa hore magaciio murtaxan bay sheegtay middan laakiin kunyadii bay sheegtay kunyadaa ka fiican oo carabta qofka abuhebel la yidhaahdo waa la sharfay wamaa abu zarcin maxaa la dhaha anaasa wuxuu buuxiyey oo uu ka laadlaadiyey oo ka wada dhaqaaqaysa min xuliyin xuliyin waxa laisku qurxiyo udamaya labadeeda dhagood labadeeda dhagood wuxuu ka buuxiyey oo saa oga lalbada noosku waxaa wey ama naasku waxa wey dhaqdhaqaaqa la yihahda sumya insaanki iyo eh, eh, naaski waxaas waa kala leh markaa litaxaruki anaasa min xuliyin buu ka maarata buuxiyey oo ka wada dhaqdhaqaaqi udunaya labadeeda dhagood oo dahabkii iyo xullidii iyo dhagadhagihii buu ka buuxiyey wamalaa wuxuu buuxiyey min shaxmin baruur caduudii aniga tagoogtayda tagoogtayda iyo gacantayduna iyo jintayduna jintaydana baruur buu ka buuxiyey oo suu cunto iyo cabitaan iyo sharaab kala duduwan markaa cududaydii baa cayishay wabajaxanii waa iga farxiyey fabajaxad waxaa faraxday ilaya nafsi naftaydina waa faraxday waa iga farxiyey ninkaas naftaydina faraxday wajadanii wuxuu helay fii ahli qunaymatin xan yar dad leh anagoo ka dhashay ciddoodii bay dib u raacday cid iska yar rafaasanoo xayn leey ah in yaroo ariga haysta xayntu waa ariga yare wajadanii wuxuu iga helay markuu isoo guursanayay bay leedahay fii ahli qunaymatin qanamkiibay sii taskiirinaysaa xayn yar ari yar reerkiis anagoo iskaga nool oo bishiqin mashaqo iyo dhibaatana ku nool bishiqin yacni dhibna ku nool iyo baahi oo in yaroo xayna xaggay gaari dadkii iska duruufaysan unbuu ilahay ii keenay bay leedahay fajacalanii wuxuu idhex geliyey iga yeelay fii ahli sahiirin fardoolay ehelkeed wa atiitin geelley wa daa'isin beeraley wa munaqin masafaley sahiilku waa fardaha sawdkiisa waa sawdkiisa wey farday ka hadlaysa atiidkuna waa awrta raran ee intii la raro oo alaab o dhan la saaro oo waxaasoo nicmo ah deen hadhow la dhaqdhaqaaqe jiqjiqdii addat isamaa xuqa laha anta inta oo kale markaa geelley wey geela ku guura oo alaabtooda iyo uh, uh, culus tahay daisku waa beeraha waa beeraha iyo waxaa la gooyo beerta laga gooyo yaa daais la yidhaahdaa marka kuwa beeraha goynayo khaadimiin oo shaqaalahana waa la yidhi wa munaqi munaqi waxaa weeyaan beerta haddii la gooyo sabuulkii waxay u baahan tahay in la fintixiyo waxay u baahan tahay in eh, la tumo in maaragtay midi iyo lakala saaro shaamudkiisi iyo waxaasoo dhan rag u taagan oo khudamaa ahoo shaqeeya beerta ka shaqeeya yuu leeyahay fa cindahu agtihiisumaan aquulu waxaan raba ku hadlay bay tihi falaa uqabax o lay xumayn maayo lay af xumayn maayo ihaane iyo naga aamus iyo afxumayn iyo ma jirto ma jirto saa rabaan hadlay waan la dhegaysan wa arqudu waan saaxan fa atasabaxu nicmo iyo barwaaqaan ku waabariisan wa ashrabu waan cabi sharaabka oo fa ataqamaxu waan ka dhargi bay leedahay taqamax ee artawi waan ka cokanaan intaa ninkii hadday ammaantay reerkii bay ku fagaagtay waxay tihi ummu abi zarcin ninkaa abu zarci hooyadiis soo qaado oo ummu abi zarcin ummu abi zarci hooyadii maxaa la dhahaa xukuumuhaa du'daasi abaaxadeedu radaaxun waasa weeyaan wa baytuhaa gurigeeduna fasaaxun waasa weeye saasay tiri yacni alaabta meeshay dhigato sanduuqeeda ama daroogeeda abaaxadda waxaa la dhihi jiray wax alaabta la gashado oo rabaadiyo hore daroogeeda daroog weyn wey waa abar oo duq weeyaane wax yar meeshan sanduuq yaroo bir ah meesha haloo dhiga lama dhihine wax weyn oo alaabteeda markaa duwan yahay alaab badan baa u buuxda wey waa loo buuxinaya xukuumuhaa radaax daroogeeda waa buuxaa iskari darooba hadda la bartay ama armaajo darooga laftirkiisaaba sawaaxili aan umala inuu yahay xukumuha radaax armaajadeedaasi ama muxuuha ah sanduuqa ay alaabta gashatee weyn waa mid weyn oo alaab baatifka ah wa baytile waxay rabtaa alaaba iskaga gurgato oo sonkorta iyo cusbada iyo xoogo waraashinka iyo inta hilibkii iyo waxaasoo dhan bay ayaydu yay dhigataay oo martiday ka dadaashaa iyo qaraabada wa baytuha gurigeeduna fasaaxun waasac weeyaan meesha caadada loo yaqaano in dadka duqayda buul yar loo dhiso oo caliil oo xifsha oo falxun ayadoo gurigeeda guri waasaxa weeyaan bay le ibna abi zarcin abi zarci wiilkiisa uu imaw oo famaa ibnu abi zarcin abi zarci wiilkiisa maxaad ka taqaanaa madjacuhu meesha uu saaxdo ka masalli shatbatin laan meel laga siibay oo kale weeyaan wa tushbicuhu waxaa dharjiri diraacu jafra waxar yaroo oofinaysa mijinteed ama mxuu aha diraaceed ama garabkeed baa dharjinaysa marka waxay ku tilmaamaysaa nin ciryar wiilku wiil ciryar inuu yahay oon haddana aan buureen buurida iyo dhallinyaradu inay cayiraan oo buurbuurtaan ceeb bay ahaan jirtay marka maljacu meeshuu saaxanayo ka masalli shadba shadbada waa laanta laantimireeda laamaha timirta saasay isku dhegan yihiinoo iyadoo laanti ah haddana waxay leedahay caleen bay leedahay caleemihiiba saa isku galaya marka haddii laam meesha laga bixiyo laamo badan dhexdooda mid laga bixiyo taa kale iyo taa kale caleentooda baaba isgaari oo midda dhexda laga bixiyey waxba meesha kaba qalaalla marka in yar meeshuu saxanayo laan in laga siibaad moodaabileh wa tushbicu waxaa dharjisaa jiraaculjafra jafradu waa waxarta yar ee guryaha joogtay ama caanaha hooyadeed joogtay gurya taasaa jafra dhahaa waxar yar garabkeed baa dharjin intaasuu ku dhargibo bisdhihi bintu abi zarcin abi zarci gabadhiisa u imow famaa bintu abi zarcin abi zarci gabadhiisa waxaad ka taqaanaan dawcu abiihaa waa gabadh aabbaheed addeecda oo baariyad ah wa dawcu ummiha hooyadeedna way addeecdaa milu kisaa'iha maryaheedana way buuxisaa wakaydu jaaratiha dariskeedana way ka cadhaysiisaa milu kisaayaha yani gabadha gabadh weyd ah oo sakaraada oo lafaheedii iyo waxeeda isku dhici oo maradii ay ku dubi ma ahee marada wa ka gegsan tahay way ka gegsan tahay hilib bay leedahay fiican oo buuxa marka maradii baa saa fiican oga istaagay bay ka wadaa saasay ka wadaa markaasay deena midii jiiraankaheed ee dariska ahaayeen mar walba gabadhan labiskeedii iyo siday u gegsan tahay ayay ka cadhoon oo ka maseeri way ka maseeri jaarada waxaa kaloo la dhahaa midda lala qabana waa la dhahay jaariyatu abi zarcin abi zarci gabadhiisa waarka wiilkiina waxaa lagu ammaanay dhuubni gabadhiina xoogow inay buuxdaa lagu almaanay waa qolo walbadi curfigeedi iyo iyo walcurfu walcaras iyo tagayur bitagayur asbaani walama kira oo isbabedelayaa marbaa cay noqonaysaa gabadhu inay buuran tahay marba waxay noqonaysaa ammaan inay gabadhu hilib leedahay laakiin khayrulumuur awsaduha dhexdhexaadka fiican jaariyatu abi zarcin abi zarci addoontiisii u shaqayn jirtay soo qaado oo famaa jaariyatu abi zarcin abizarci gadoontiisa maxaa ka taqaana ama laa tabuhu ma firdhiso ma faafiso xadiianaa sheekadaanada tabiian faafin gabar maaragtay wararka qaada oo sirtaanada iyo arrimaha reerka ay ka maqashay ile bay la nooshahaye meelahaas ku sheeg sheegta ma aha waxay maqashay indhahay ka laabi way aamus way qarsan way qarin walaa tunaqithu ma maaratay baadhbaadho miiratanaa annaga sahaydaanada iyo raashinka annaga iyo alaabtaanada tanqiihan baarid yani alaabta reerka iyo mataacda intay baadbaadho dhex gasho wax kama siibto kama qaadato tuug ma aha mid tuugaho reerka intay dhex gasho alaabta gudaha u gasho baadbaadho wax ka qaadatona ma aha walaa tunaqifu intay baadhbaadho miiratanaa annaga sahaydaanadii wanamiiru ahlana ahlina wayaan wanamiiru ahlana miirada waa sahayda iyo cuntada iyo waxa dadku haystaan alaabta tanqiihan faafin walaa ama muxuu ahaa tanqiihan fatishid iyo xaditaan walaa tamlow ma buuxiso gabadhaasi jaariyadaah baytanaa guryaa guryaanaga tacshiishan qashimayn gurigana qashinka iyo waxaa oma ogolo saxna oma ogolo gurigi bay nadiifin oo xaaqi oo cidi dhan bay nadiif ka dhigaysaa xashiishka iyo qashinka kuma soo gurto qaalad waxay tidhi islaantii umu zarciheed kharaja waa baxay abu zarcin ninkaan saa u ammaanay isagii ehelkiisaba waa baxay bay leedahay wlawdaabu wlxaal alawdaabu ciirtiina tumahadu la lulayo wixii caanihii la luli barwaaqa zaman barwaaqaa berisamaad lagu jiro oo aanihii looda iyo ariga iyo la lulaayo saa loo lulaayo si subagu u dhalo lul waxa wey markii caanaha laga buuxiyo habeenkii oo kale subaxdii waxay noqonayaan garoor garoorkaasaa marka la lulayaa sida saa loo leeyahay saa loo leeyahay subagaad aragtaybaa yaa ka soo baxaya marka wuxuu yidhi kii dhaxwooleyd aha axkaanley qaala unbay iska dhahayaan buu yidhi qaala in wax lala soo maray ma yaqaanaan buu yidhi iyo waa ku dhaay laalka ku dhacay ma yaqaanaan qaala ba iska dhahayaan iyo qultu qaala iyo qultu meeshay ka timidba ma yaqaanaan say ku imaatay hadda waxaa wey dhalinyarada hadda joogta subag waa un cabayaan way yaqaanaane subag ku imaaday in ma yaqaanaan eh, subag su ku imaaday haddii in badan la weydiiyo subagan maxaa keena see loo keenaa ma garanayaan in badan marka subaga caanihii dhaydahaa oo habeen waa u baryey gobol eh, habeen joogay oo kadib intay garoor dhanaana noqdeen dhanaaneen mayax noqdeen waxaratoba dhaho deen markaasaa loololay waa looda iyo ariga ayna ka suurowdaa geelu asaga subag waa leey lakin siyaalo kale looga soo saaraa marka waxay leedahay abuzarci odaygii baa naga baxay maalin walawdaabu wixii oo caanihii iyo haamihii tumakhadu la lulayo falaqiya wuxuu la kulmay imra'atan haweeney macaha maceeda uu yahay waladaani laba ilmood lahaa ayadaa ay dhashay kalfahdayni laba haramcad aad moogdo yalcabaani ciyaari min taxti khasarihaa ayada kelyaheeda hoosteeda ku ciyaari birumaanatayn laba rumaana rumaanadu waa nooc oo fawaakihda kamid ah marka islaam ninka isaga ahaa baduu baxay aan saas kugu ficlayn xaaladiisa saaseed haweeney baa iga fidnaysabaysa wada oo maaratay markaas haweeneyd weliba caayaysaa cay u durxinaysaa laqiya imra'atan macaha waladaan laba ilmood bay dhasheen waa islaan weyn oo laba ilmood leh labadaa ilmood oo kalfahaddeen inaad moodo gaagaabanoo yalcabaani min taxti khasariha yacni kabiirat lkifli weeye islaantu waa niman waa haweeney dhabarkeeda iyo xabadkeeda weyn yahay barideedana ay weyn tahay qadaad haddii u saaxato baridiina ay kor istaagto dhabarkiina kor istaago halkan kelyaha iyo dhabarka meeshaan oo godkaa meeshaasa waxay noqon god bay noqon carruurtii baa fataatiirta ku ciyaaraysa marka oo rumaanadii iyo aggi agga intii laguyaa lagu ciyaarayo agga laskaga soo dhiibayo agga laskaga dhiibaya ayay leedahay waa duqdaal caayaya kalfahdaaniya alcabaani ciyaari min taxti khasarihaa ayada keliyadeeda hoosteeda waxaa lagu ciyaari birumaanatayni laba rumaano yacni wax oo sida limabeelado kale ah, sida limabeelado kale yo halkaa laga dusino xagga laga dusinoo iyada meesheedaasaaba bannaanoo qorrobskaa faallaqanii waa i furay islaantii noocaaseeda intuu arkay yuu ani i furay bay leedahay wanakaxahaa taasuuba guursaday fanakaxtu ana waxaan guursaday bacdahu gadaashiisa rajulan nin baan guursaday sariyan sharaf leh rakiba fuulaaya shariyan ee farasan faras faraskaasoo shariyan cadiim ah faras qiimo badan oo cadiim oo weyn oo qiimo badan nin fuulaayo asagana sharaf leh ayaan guursaday waakhada wuxuu qaataa khaiyan waran rumxan rumxagaasoo khaiyan khai ah waranna waa qaataa waran fiicanna waa leeyahay faras fiicanna waa leeyahay nin haybad laho sharaf lehna asagana waa yahay waa raaxa ninkaas dambeen guursaday bay leedahay wuxuu ii soo xareeyey calaya korkayga nacama nicmoole iyo xoolo geel iyo ari iyo lo intaba waa ii soo xareeyey hariyan fara badan wa acdaanii wuxuu ii siiyey min kulli raa'ixatin jinsi ama sinfi kasta oo xoolaha ka midoo ah foofa zawjan sinfi buu iga siiyey min kulli raaixa neef kasta oo xoolaha foofa ee rawaxe ee foofa ka mid a ah, zawjan mid buu iga siiyey geeli waxbuu iga siiyey loodi waxbuu iga siiyey arigi waxbuu iga siiyey aniguu ii xoolo celiyeyba wa qaala wuxuu igu yidhi weliba kulii cun uma zarcin yaa uma zarcin umu zarciyay cun wa miirii weliba waxaa siisaa ahlaki ehelkaada sii reerkiinana siisii oo islaanta yadana la rajiyo ciddoodana la rajiyo way jeceshaa waa fiican tahay oo reerkii aad loo qanciyo oo soddohdii ay farxdo way leedahay islaantii waxay ninka dambana way ammaantay waad artaa kii horena way ammaantay kii horee furay ee nacaya ka tegey iyo weli maskaxda ku haysa waxay tihi falow jamactu haddaan kulmiyo kulla shayin wax kasta oo acdaaniyihii uu isiiyey midkan dambe maa balaqa ma gaarayo asqara aaniyati abizarci abizarcigii hore ee furay weelashiisa weelka ugu yar wuxuu isiiye o dhan ma gaari karo waa geeri la siiyey iyo arigii iyo loodii wiii o dhanba isku soo aruuri bayt meel kalea maskaxdeeda imaankeedi jira kii hore jaceylkiisa iyo maxabadiisa baa indha tirtay marka qaalad caaisha waxay tii radi allahu canha nabigu intaa waa dhegaysanaya ay caaisha qisada ka sheekaynayso intaa waa dhegaysanaya rasuulka sala allah alay wasalam marka caaisha markay bogtay nabigu wuxuu yidhi faqaala lii rasuulu ullah nabigaa wuxuu igu yidhi kuntu waxaan kuu ahay laki adiga caaishaay ka abi zarcin abu zarci suu u ahaa liummi zarci u ahaa oo kaleaan ku ahay buu yidhi marka waa farxdeed iyaduna faraxaas baa loo jeedaya mucaasharadaas iyo dhegaystigaas intaa uu nabiga u dulqaatay haddana uu tacliiqaasi tacliiqya tusaaya maxabada uu qabo nabiga calayh salaatu wasalaam caaisha sida abu zarci umuزarciga ugu qabo oo kale <clears throat> weliba waxaa bacd riwaayaat hayra anii laa udalliquki buu raaciy abu zarci umuzarcigu u furaye ani ku furi maayo qaala almusanifu raximah اllahu tacaala fawaa'id buu leh xadiidkan haddii fara badan o ay ka mid tahay xusnu mucaashara mucaamalada wanaagsan iyo sheekaysiga iyo habeenkii oo la sheekaysto raggii ninkii xaaskiisa ay sheekaystaan inay bannaan tahay intaba waa ku jirtaa baabu maa jaa fii nawmi rasuuli illah rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam hurdadiisii <clears throat> hurdada waa nicma ilahay aayaadkiisa inay ka mid tahay wa min aayaatihi manaamukum bileyli wاnahaar marka sida loo saaxdo iyo kayfiyada iyo nabiga adkaartu akrin jira xadaثna mxamed bn muثنى alcanزي abu muسى qala xadaثna cabdالرaحman بn mahdiyin qala xadaثna isrايil bn yuنس bn isxaaq السبيعي can cabdillahi bni yaziidin can bara bni caazib an nabi sal slama kaan nabigu wuxuu ahaa ida akhada maljacah makaanu jiibkiisa markuu qaato oo gogasha uu u dumo oo inuu sax isku diyaariyo wadaca kafahu sacabkiisa alyumna midigta yuu wuxuu dejin jiray taxta khaddihi alayman dhafoorkiisa midigta ah ayuu dejin jiray barkin buu ku jiraa ogow oo nabigu wasaaid iyo barkimo iyo makidu lahaa maca daalika gacantuu iskaga dhigi jiray halkaa mxua dhabanka yuu gacanta saari jiray rasuulka alay slam midigta ah waa hay-ada iyo qaabka qofka markuu dhinto loo dhiga weeye <clears throat> hurdaduna waa mawtatu suqra oo dhimashadiibay yay maarata jilaysaa ama qaabka qofka dhimashadiisi iyo marka markaad sii saxanayso waa inaad isku diyaariso geeri iyo dhimasho oo aad niyada gashato inaada ka kici karin ama ka kici doonin xaalkeeda inaad dhiman karto saas darteed marka ilaahay aad ka barido inuu khaatimada kuu ficneeyo oo mabcadka iyo soo saariddana kuu ficneeyo wa qaala wuxuu dhihi jiray nabigu calayh salaam rabbi ilaahu iga badbaadi cadaabaka cadaabkaada <clears throat> yooma maalinta aad tabcadu soo saarayso cibaadaka addoomahaada <clears throat> munaasaba ka dhexaysa ducada iyo hurdada hurdada dhimasho ayay qof baa intay saaxdeen aan soo kicin dib u soo kicin waa badan yihiin marka rabbi rabbigayow qini badbaadi cadaabaka cadaabkaada iga badbaadi aniga yowma maalin tabcadu cibaadaka aad soo saari doonto marka saddex aadaab ayaa xadiidkan uu kulmiyey aadaabta koobaad waxaa weeyaan in dhanka midigta loo saaxdo gadaabta labaadna gacanta midigta in la barkado aadaagta saddexaadna ducada in lagu ducaysto rabbi qinii cadaabaka yowma tabcau cibaadaka ai wey amed fi musnad kusoo saaray qaala xadaana maxamed bn muana alcanazi qala xadaana cabdiraxman ibn mahdiy qala xadaana israail bn yunas an abi isxaaq sabic an abi cubaydata can cabdillahi milah wa qaala yowma tajmacu cibaadak maalinta aad addoommahaada kulmin doonto yowma yajmac allahu rusul rabbana inaka jaamic naas ym laa rayb yma yamakum ym jamciga yaamaha isku keenida w umadan isku keenayo maalintaas marka dad baa ceeboobi oo fadeexoobi dadna waa faraxsan yihiin oo khayr iyo barwaaqay haystaan ilaah waa nagu ceebeen nagu fadeexayn maalinta maxsharka iyo kulanka addoommahaada wanaagsaneed ka raalliga tahay nagu dar qaala xadaanaa maxamuud ibnu haylaan qaala xadaanaa cabdاrazaq bn hamaam asancaani qaala xadaanaa sufyaan athawri can cabdilmalik ibni cumayr can ribciy bni xiraash can xudayfata bn lyamaan radia allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi saaxibu siri rasuulilahi baa ladhaha qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allah alay wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi gogoshiisa markuu u dumo o isdiyaariyo gogosha ku saaxdo qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma allow bismika magacaada anoo cuskanaaya oo tala saaranaya yaan amuutu ku dhimane wa axyaa ku soo toosi haddaan saaxanaayana magacaadaan ku saaxan soo toosiddana magacaadan ku soo toosi hurdadii baa waxaa lagu tilmaamay mawd iyo geeri soo kicidda hurdada laga soo kacda nolol wey marka bismika amuut magacaadaan ku dhimanoo waxyaan ku noolaan waida stayqala hadduu toosana qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi aladii ilaahigiibaa mahad iska leh axyaanaa soo toosiyey na soo nooleeyey bacdamaa amaatanaa markuuna dilay kadib hurdada waa dhoox dhimashada ka mid ahoo qofka waxaa daahirka dhacayo o dhan waxba kama oga waileehi xaggiisa unbuu ahaaday annushuur kulminta iyo maxsharka qiyaamaha laisku keenida lasoo nashrina dadka soo arurinaayo nashri min alqubuur baa la annashru ilayka alnushuur iyo ilayka almasiir labadaasba way jiraan nashrigu waa alkhuruuj min alqubuur qubuurta laga soo baxaa la yihahdaa yan kaanahum jaraad muntashir banaanka usoo baxayaan masiirkuna waa qiyaamihii meeshii maxsharka laisugu tagaayey lagu sii qulqulaayey ilaa nusbin yuufiduun kaanahum ilaa nusbin yuufiduun meel taagan madmada dadka inay ku wada yaacayaan midigii bidix looga leexan maayo xadaثna qutayba bnu saciid bnu jamiil ibnu طariiq qaala xadaثna mufadl ibnu fadala can cuqayl uraahu can zuriy cuqayl ibn abi khaalid wraahu can zuhriy maxamed bn muslim can curwata bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu ahaa uu ahaan jiray bistimraar mar walba waa daa'imi jiray idaa awaa hadduu u dumo ilaa firaashii gogoshiisa kula laylatin habeen kasta tacmiimka fiiri habeen walba inuu daa'imi jiray bay tusaysaa jamaca wuxuu kulmin jiray kafeehi labadiisa sacab ayuu kulmin jiray labada sacab buu saa iskugu aruurini iskuma qabanayo saas intuu u simo oo faraha isku dhoweeyo sida marka la ducaysanayo oo kale yuufanafaa fiihima ku tufi jiray nafdiga dambeeya qirada horaysa waa kan marka qiradii wa qaraa fiihima wuxuu ku akrin jiray walxaal buu tufi jiray qaraa fiihima uu ku akriyey qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi nnaas saddexdaas suuradood ayuu nabigu intuu ku akriyo yuu haddana ku tufi jiray gacmihiisa markaasuu uma masaxa bihima labadii gacmood wuxuu marin jiray masadaaca intuu karo min jasadihi jidhkiisa yabdau bihimaa wuxuu ku bilaabi jiray labadii gacmood ra'sow madaxiisuu ka bilaabi wa wajhu iyo wejigiisuu soo marinaya wamaa aqbala inta soo qaabayso min jasadi jidhkiisa oo xabadka iyo wadnaha iyo beerka iyo intaasi bogxadka intaasuu marinaya yasnacu wuxuu samaynayaa dalika aa maraat saddex jeer buu saa samayn jiray wama stadaa riwaayo kale waxay ku dari jirtay wama stadaaca min badanihi jidhkiisa inta uu karo oo qaarka kore iyo dhabarka iyo intuu kari karo dhan ayuu marin saddex jeer buu saa ku wadaya marka waa jirkaasaa loogu tufay ee laismariyey ilahay waa barakeynayaa caafimaad buu siinayaa cudurraduu ka ilaalinayaa xasaasiyaadku ka dhowrayaa shaydaanna waaba ka xisminun xasiin waa ka difaacayaayo ilahay xirsixir buu oga dhigaya shaydaanku waa ka difaacayo waxba xumaan oo dhan ilahay baa ka ilaalinaya xasharaadka iyo dhulsocodka waxaas o waa ka badbaadinaya marka xirsixirka jirka wey marka la saaxanayo in sidaa la yeelo oo la isku waa hadyi nabowi ah oo u baahan inaan ku baraarugno oon la tasaahulin oo aan ku bilowno caawadan u horaysa qofkaan hadda kahor caada aynu ahaynow arrintaa way sahlan tahay jidhkaada iyo caafimaadkaada iyo difaacaada iyo noloshaada iyo hadyigii nabiga oo ajriya tababaad ka heli camal fal intaba waad ka helaysaa fawaaid badan baad ka heli qala xadaثna mxamed بن bashاr بن dar qala xadaثna cabdiرaحman بن mahdiy qala xadaثna sufyaan الthawri can salama بn kuhayl can kulayb mawla bn cabaas can ibni cabaasin radi الlahu canهuma qaala wuxuu yidhi ana rasuula الlahi sal sl nabigu naama waa saaxday xataa nafaka ilaa uu ka khuuriyey nafaka waa huurada markii hurdada qofka camiiq ay noqoto uu meel fog gaarhsiiye hurdadiisii huura bilaabanaysa wa kaana idaa naama markuu saaxdo nafaka waa quurin jiray caadada nabigay aheed ma aheen xaalad kusoo darisay iyo mar uu maaratay hargab hayiye ma aheene si ahaanba nabiga waxaa lagu yaqaana inuu quuriyo marka quuradu ceeb ma wadato inkastoo qaarkeed haddii xanuun uu keeno oo sanka oo xidhan ama wax ku yaalla iyo waxyaala noocaas oo kale ah mararka qaar iscaaj iyo dadka qaar ay dhibaataba u arkaan laakiin si ahaan huuradu yani ceebba keento wa kaana idaa naama nafaka faataahu bilaal midda nabiga lagu tilmaamayana mid kollaba dhib keenayso ama ceeb keenaysa maaha sala allah aleh ali wasalam maxaa yeele sifaadkiisa nabiga calayh salaam oo dhan ilahay waa dhammaystiray sifaadkiisa o dhan ilahay nabiga waa dhammaystiray marka waa kuuro aan iscaaj iyo dhibaato midna ahayn isagana madaro iyo dhib aan ku ahayn yan dadka qaar waxaa weeyaan dhibbay ku tahay kuuradu markay kuuriyaan oo kuuriyaan neeftooda yaa xabismaysa yuu mar soo boodaya kor u kacaya oo uusasi oo neefti qaban taas ma aha faataahu bilaalu bilaal baa nabiga u yimid faadanahu wuxuu ogeysiiyey bisalaatii salaaddii buu ogeysiiyey oo salaaddii baa la gaaray oo waktigii baa la joogana geri faqaama nabiga waa kacay wasallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysanin wa fii xadiidi qisa xadiidka qisa ku jirtay marka macnaheedu waxaa weeyaan nabiga hurdada sideenoo kale ma aheen innaga hurdadeenna weysada way naga burisaa oo madinat lxadath weeye waxba kama ogid wax kaa soo baxay oo meelaad taabatay ma ogid waxyaalaha xadadkii waysada buriya laakiin rasuulka calayh salaam indhihiisana waa saaxan jireen qalbigiisana wax allaala wixii ku soo dhacaa waa ka wareeya isagoo hurda walidaalika ruyada nabiga uu ruyoodo waxay ahaan jirtay sida waxyi oo kale waxyi weeyaan qaala xadaثana isxaaq bnu mansuur qaala xadaثana cafan ibn mslim qaala xadaثana xamaad bn slm can haabit can anas bn maliki ana rasuula اlahi salى اlah alيه wasalam kaana wuxuu idaa aawaa ilaa firaashihi gobashiisa markuu u duma qaale wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi aladii acamana ilaahay na quudiyey baa mahad iskale oo wasaqaanana waraabiya wakafaana nagu fillaaday oo naga kaafiyey wa kale wax kale naga kaafiyey dadka naga kaafiyey wa awaana na dumay oo meelaan u hoyano on u dumanno oon saaxano on dhaxanta ka gallo ina siiyey fakam badanaa miman dad ama miman makhluuq badanaa laa kaafiya lahu wax ku filan aan haysanin walaa muwiya wax duman aan haysanin badana badana xayawaankaa arkaysa waa aragtay Ah, gabalka meesha ugu dha iska fadhiisani qoraxdii iyo dhaxantii iyo muxuu aha siigadii iyo filginkii intaba meeluu ka gala ma leh meeluu iska xidhana ma leh meeluu isku qariyana ma leh bini aadamka marka ilahay guryuu siiyey albaabuhu ugu sameeyey markaasay deen intay xadhaan oo xistaan bay gelayaan oo isku asturayaan wax usan dhawaan kala jirin ah, faka min man laa kaafiya lahu walaa mawi badana mid wax kaafiya aan haysaninoo haddana aan wax u dumana aan haysanin badana wa kaa waxaa weeyaan nicmada waxaa lagu gartaa markaad fiiriiso dadkaan haysanin markaasaa nicmada ilahay uu ku siiye ad garan guriga aad haysato gogosha aad haysato cuntada aad haysato cabidda aad haysato caafimaadka aad haysato intaba qofkaan haysanin markaad aragto yaad garanaysa ad rabbi ku xamdinaysa shukrigiisa aad la imaanaysaa qaala xadaana xusein binu moxamed aljariiri qaala wuxuu yidhi xadaanaa sulaymaan binu xarb qaala xadaanaa xamaad bnu salamata can xumaydin can bakr bn cabdilaahi اlmuzani can cabdillahi bn rabaxin can abi qataada abi qataada farisu rasuulilah farisu rasuulilaahi wey waxaa la dhahaa alxaari ibnu ribciy abi qataada alxaari ibnu ribciy ansaari wey radia allahu canhu ardaa ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa carasa bileylin habeennimo hadduu dego asagoo safar oo socday habeennimo hadduu dego say saxaabadiisa oo habeenku habeen waasaca yahay oo in badan ka dhiman yahay wax badan ka dhiman yahay waagii idajaca waa saaxan jira calaa shiqi layman dhanka midigtuu saaxan jira oo naftiisa raaxadeeda iyo hurdadiisii si fiican buu useexan jiray maxaa yeele habeenkii waa dhiman yahay intuu hurdo bogtou kici karaa waidaa carasa hadduuse dego qubayla subxi subaxa hortiisa oo yar waagii oo soo dhow xilli suxuura haddii intuu dego laga yaabo salaadii suba inay soo dhow inay ka tagto nasaba wuxuu taagi jiray nabigu diraacay labadiisa dhudhun dhudhumihiisuu taagi jiray wa wadaca wuxuu dejin jiray ra'soo madaxiisa calaa kafihi sacabkiisa iyuu madaxa la dejin jiray yacni intuu qadaadqadaad u saaxdo oo gacmaha uu sidaa yidhaahdo oo halkaa gashado yuu kuwana saa u taagi jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam hurdo marka sidaa loo seexday hurdo dheer ma noqonayso qofka asagaa ah wax hurdadaasi inay la tagto laga sugi mahayo waaba daaliba isgada hadduu maago waa ah, xidhxidhan yahay waa asaysan yahay marka salaaddii markiu intaa heerta jagacadu ka siiyo salaaddii baa balajoogaada marka dadaalka nabiga calayh salaam uu ku dadaali jiray salaada subax bal fiiriya iyo dad muslimiinta ka mid ah qaar badan dhallinyaradaba ha u badnaadaanee kuwa telefoonada iyo waxaas kale wakhtiga ku dhumiyana ha usii daraadaane sida ay salaada subaxba ay ugu maaratay aabayeelin ugu aabayeelin oo wakhtigu rabo intuu iska soo jeedu xilliguu rabo iska saaxanayaayo salaadii subaxdeenna omaba xisaabna oo ama way ka tegaysaa ama xilli xun ayuu tukanayaa baabu ma jaa fii cibaadati rasuuli illah cibaadadii nabiga sala allah aleh wasalam cibaadadu waa maga waa caam wax allaala wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala unagu adoonsaday oo isku dullaynayno oo addoonnimo iyo khuduuc iyo maxabo ay la socoto ayaa loola jeedaa laakiin hadda waxaa baabkau keeni doonaa salaadihii waliba salaadaha sunnadaa u badan salaadaha salaatuleylka iyo sunooyinkii rawaatibta la dhihi jiray salaadaha raacay kuwaasaa laga hadli doonaa nabiga si uu tukan jiray tira hadday noqoto iyo qaabkii iyo tayadii qaala xadaanaa qutayba bnu saciidi wa bishr bn mucaadin qala xadaanaa abu cawaanata alwadax can ziyaad bni cilaaqa can almugiira bni shucba radi allahu canhu qaala sallaa rasuulu llahi sala allah alay slam nabigaa tukaday salaatuleyl ayuu nabigu u taagnaaday qiradii buu dheereeyey saasuu ku waday habeen walbaba xataa buu saa u dheereen jiray inta intafakad ay barartay qadamahu gomadihiisa ilaa gomadihiisa ay barareen oo markuu qofku muddo badan taagan yahay dhiiggiisao dhan baa hoos u degaaya markaa lugihii baa bararaya kadibna dildilaac iyo boob bay noqonaysaa faqiila lahu waxaa lagu yidhi nabiga calayhi salaam atatakallafu ma iskalifi haadaa arrinkan miyaad isku mashaqeen oo isku dhibi walxaal qad gafara allaahu laka ilaahay uu kuu dhaafay maa taqadama min dembika dembigaada wixii hor maray iyo wamaa ta'ahara wixii dib maray isagoo ilaahay kuu dhaafay suurat lfatxi baa lagaga sheekeeyey ilaahay dembigaada hore kii damba isagoo kuu dhaafay nicmadii kuu taam yeelay miyaad haddana isdhibaysaa qaala wuxuu yidhi afalaa akuunu hadduu ilaahay nicmadaa ii galay oo dembigayga hore iyo ku kale oo wixii soo sodhaata ilaahay macsuum iga dhigoo iisi ilaaliye iga ilaaliyey afalaa akuunu miyaanan noqonaynin cabdan addoon shakuuran shukrin badan addoon shukrin badan miyaanan hanin gallad iyo nicmo haddii la ii galay nicmadiiso inaan ka soo hoyda maaha soonan abaalkeedii aanan la imaada ma aha wuxuu ilaahay ii galay oo nicmoah abaalkeediima inaan ka abaaldhacaa soo inaan shukrigeeda la imaada ma aha shukriguna waxaa weeyaan ictiraaf aad nicmada alle aad qirto ood qalbiga gashatood aaminto waa mid ood yaqiinisad caqiidayso nicaamtan rabbi inuu leeyahay waa nooc shukriga ka kamida ah. inaad carabka kaga shukriso shukrisood alxamdulilah alshukrillah tidhaahdo qur-aanku akhrisato ood ku digriso ayadana shukri nicam weeyaan jawaarixdii xubnaha oo laga sameeya salaadaha soonka iyo xajka iyo cibaadada camal ahaan loo sameeyana waa shukri wey intaba saddexdaa noocda shukriga waa noqdaa marka labada maqaam maqaam alcubuudiya wa maqaam shukri labadaba nabiga calayh salaam baa ugu horreeyey shaakiriinta shukrisa nabiga calayh salaam imaamkoodii buu ahaa taqwada iyo alla ka cabsiguna adqa naas buu ahaa nabiga calayh salaatu wasalaam ka dadka uga cabsi badan alle iyo baqitaanka alle laga baqo ayuu ugu horreeyey sala allahu alayh waaalih wasalam laakiin haddii xaaladdu xaaladdan hadda nabiga uu samaynayo calayh salaam oo salaadda uu dheereeyey ilaa lugihiisa ay barareen waxaa weeyaan qofkii kari kara oo daa'imi kara waayo qofkii daa'imi kara rasuulka calayh salaam asaga waxay u ahayd baraaxay u ahayd wa jucilat quratu caynii fi salaat ishayda waxay ku qabowsato oo raaxadaydaba salaada laga dhiga marka nabiga raaxay buu ahayba sala allah alay wasalam isaga dhibkaas dadku ay arkayaan asagu dhibba uma arkaynin hor istaaggaa rabbi u hor istaagayo iyo qira'atu lqur'aanka uu akrinaayo iyo munaajaadka rabbi uu la faqaayo la hadlaayo ayaa waxay u ahayd raaxada ugu raaxo badan ayay u ahayd qofkii saas oo kale ilaahay u macaaneeyo oo aan sida oga tegayn cibaadada waa samayn karaa sunanka asaga amiir isku ah laakiin qofka inuu nooga laga baqaayo khuduu min alcamali maa tudiiquun ayuu nabigu yidhi wixii aad kari kartaan camalka oo daa'imi kartaan la imaada fa ina allaha laa yamilu xataa tamallu ilaahay laa yamalu ma noogo xataa tamallu ilaa idinka aad camal ka tagtaan ilaahay idinama joojinayo ajirkiiyo hawaabkii marka taasaa la rabaayo camalka wixii daa'imi karto ayaad la imaan oo daa'imi walidaalika saxaabadiisii nabiga calayh salaam isku dayey inay salaadda iyaguna ay dheereeyaan oy daa'imaan waa kala hadlay oo dhihi jiray ma wadi doontid way kugu cuslaan doontaa waktina saaxo waktina maaxuu ahaa toos qur-aanka intaa akhri intaana waa kii dhihi jiray rasulka alay slam abdullahi bin camr bin caas xadaana abu camaar axusein bn xurayثi qaal xadaana fadl bn musa can muxamed bn camr can abi salamta aلzuhri can abi hurayraa dawsi radi allahu canhu qaala kaana rasuulu lahi sal la alay sl nabig wuxuu ahaan jiray yusalii kii tukada xataa tarima ilaa ay ka barartay qadamaahu gomadihiisa qaala faqiila lahu waxaa lagu yidhi nabiga calayh salaam caashaha ka mida dadki weydiiyey riwaayadka qaar baa sheegtay atafcalu ma samaynaysaa haadaa xaaladan iyo culayskan iyo dhibkan waqad jaaaka wuxuu uu kuu yimid adiga baa lagugu soo dejiyey ana allaha ilaahay qad gafara laka inuu kuu dhaafay maa taqadama min dembika dembigaada wixii hormaray iyo wamaa taahara wixii dib marayba yakfira laka allahu ma taqadama min dambika wama taahara waa ka ilahay kugu soo dejiyey qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi afalaa akuunu miyaana noqonaynin haddee inuu nicmo ilahay ii galay weyn baad sheegtay afalaa akuunu miyaana noqonaynin cabdan addoon shakuuran ku shukriya nicamta miyaanan ahayn nicmooyinka ilahay haddaad ku shukriso alla wuu kuu sii ziyaadinayaa waana kuu barakaynayaa qaala xadaanaa ciisa bnu cumaan ibnu ciisa bn cabdiraxmaan aramli qaal xadaanaa camii yaxya bnu ciise aramli can lacma sulaymaan bn mihraan alkahili can abi saalix samaan dakwan can abi hurayrata radi allah canhu qaala kaana rasuulu lahi sala allah aleh waslam nabigu wuxuu ahaa yaquumu kii kaca yusallii tukada xataa tantafika ilaa ay ka afuufanto ka afuufanto ay ka barbararto qadamaha gumadihiisa yuu salaad u taagnaan jiray baqara iyo suurat nisa iyo hal ragcad yuu ku tukan mararka qaarkood baqara iyo aal cimraan iyo nise iyo fayuqaal lahu waxaa lagu dhihi jiray yaa rasuul allah tafcalu haada sidan maa samayn oo isku dhibi waqad kafara allaahu laka wixii oo ilaahay kuu dhaafay maa taqadama min dembika wixii dembigaada hormaray iyo wamaa taaqara wixii dib maray qaala nabig wuxu dhihita afalaa akunu cabdan shakuura miyaanan ahayn adoon shukrin badan dalka xadiidkan asaga ah waxaawow dacfi baa ku jira oo kan iyo kan ku xigaba labada dariiqba dacfi baa ku jira oo riwaayadaa hore maxamed bin camr bin calqama saduuq wahaama riwaayadan dambana ciise bin cumaan oo asagana sheekhulmusanif ka ah xadiidka musanifka ciise bin cumaanka sheekh tirmidi ah asaguna saduuq weeyaan marka ragga asaga yaxya bin ciisa ramliga saduuq yukhdi ahiyo laakiin labada sanadba riwaayadan soo maray ee muqiira binu shucbe ee saxiixaha ah. xadiidkaasay waafaqsan yihiin marka saxiix bay noqonayaan qaala xadaana maxamed bn bashaar bin dar qال xadثna محaمد بن جعفر qال xadثna شعب بن xajاaج عن أبي إسحاaqi عن أسود بن يزيidi qاala smلtu waxaan weydiiyey caaشhaةa caaشhaan su'aalay radي الlahu عanهa m rwayad hore buhari mslim weriy صيح wey marka xadثna محaمد بن بشhاaر بن dاr qال xadثna محaمد بن جعفر qال xadثna شعب بن xajاaج عن أبي إسحاq السبيعي عن الأسود أسود بن يزيidi qaala wuxuu yihi sألtu caaشhaةa waxaan su'aalay عan salاaةi رasuuل اللah nabiga salaadiisa bileyli habeenkii uu tukan jiray faqaalad waxay tihi kaana yanaamu awala leyl habeenkii awalkiisa hadda uu seexan jira rasuulka alayh isalaatu wasalaam si uu aakhirka usoo kaco uma yaquumu waa kaci jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam suduska dambe faida kaana min asaxri markii la gaaro xilliga suxuurta oo aakhiruleylka ah awtara witrkii buu tukan jiray inta hore laba laba ragcadood buu soo tukan shafci laba laba ragcadood laba ragcadood laba ragcadood markaasuu witrka ku khatibi jiray caaisha riwaayadooda kow iyo tobanka ragcadood Eh, mararka qaarkood sagaal waa dhacday saddexiyo tobanna waa soo aroortay waan arki doonaa uma ataa firaasha markuu nabigu witrka tukado gogoshiisii buu imaan jiray marka hore waa tukanaya lena faidaa kaana lahu xaaja hadduu xaajo iyo dan reerkiisa ka leeyahay alama biahlihi reerkiisuu la macaashiri jiray oo la macaamili jiray hadduu dan ka leeyahay xaajo faidaa samica alaadaan aadaankii markuu maqla dambe ee salaada subax wahaba waa boodi jiray <clears throat> wahabada fiiri ma aha qaama lama dhihin wahaba yani cajiz iyo cagajiid iyo hahaamsi iyo istijiid ma jirto aadaankiiba sooma maqan xaya cala salaat waa boodi jiray binashaaطin waijtihaadin wajuhdin xoog intuu ku kaco nabig ala asagoo fahmaysan ayuu boodi jiray rasuulka alayh salaatu wasalaam aadaankiiba hadduu dhacay waa inaad booddaa fain kaana junuba hadduu jinaabo qabo afaada calayhi min almaa biyuu isku shubi jiray wailaa hadduuna jinaabo qabinna tawadaa waa weysaysan jiray wakharaja ila salaati salaadda ayuu bixi jiray nabiga alayh salaatu wasalaam magaalada xadiidka horu lamid yahay soo sheegnay labada riwaayo qaala xadaana qutayba bnu saciidin can malik bn anas xadaana isxaaq bnu musa alansaari qaala xadaana macn bnu ciisa can malik can makhrabat bn sulaymaan can kuray mawla bni cabaasin can ibni cabaasin anahu ahbarahu anahu baata cinda maymuuna habareertii wahiya khaalatu habareertiis weeyaan maymuunuu la beryay habeen habareertiis weeyaanoo maxram bay ka tahay oo waa la saaxan karaa qaala fadajactu waan saaxday buui fii cardi lwisaada gogashii iyo firaashkii ballaciisaas gudubkiisa yaan ku saxday buu yidhi wadajaca rasuululah nabiga calayh salaamna wuxuu saaday xaaskiisii fii tuuriha firaashka dheerarkiisii dheerdheerar bay nabiga iyo umm, maymuuna u saaxdeen isaguna ilmo yar buu ahaaye gudub ahaan muusaa iskugu gudbay u saaxday nabigu wuxuu rabaa salaatuleelkiisa u dhabagelayaa oo uu rabaa inuu maarata ogaado weliba habareertiis buu ku yidhi itosi haddaan kici waayo waa sakacay isagoo hebararbu ayna toosin markuu nabiga toosayba waa toosay fanaama rasuululah nabiga calayh salaam baa saacaday xataa ida intasafa alleylu habeenkii markuu kala bartamay oo qablahu habeenka bartankiisa ka hor biqaliilin in yar ow bacdahu habeenka bartankiisa ka dambe biqaliilin in yar waa iska maarata qiyaas weeyaane meelaha dhex bartanka u qiyaas ahaan markii la marayo yuu fastayqada toosay rasuulu lahi sala alay slam fajacala wuxuu gudagalay yamsaxu nawma hurdadii inuu tirtirayo can wajhi wejigiisa oo hurdadii oo ku haysa raaxada iyo hurdada qof walba dee hurdada way qabanaysaa way kugu dhegan tahay laakiin laakiin iimaan iyo alla kacabsi iyo inaad khayr badan hesho ayaad oga raaxada adduunka oga tegaysaa iyo hurdada oga tegaysaa marka nabiga alayh salaam jacala yamsaxu nawma hurdadii buu can weji ka tirtirayay warkaad weji gacan saa uma marisa adoo hurdo ku hayso indhihii baa kuu furmaaya oo waxaa kaa tagaysa hurdadii oo nashaadkii baa kuu soo noqonaya uma qara'a wuxuu nabigu akhriyey alcashra alaayaati tobanka aayadood alkhawaatiima lagu khatimay min suurati aali cimraan suuratu aali cimraan tobanka aayadood ee lagu khatimay u dambaysa ayuu nabiga alayh salaatu wasalaam akhriyey ina fii khalqi samaawaati walard ikhtilaafi illeyl wanahaar laayaatin li uli albaab aladiina yadkuruuna qiyaama waqucuuda aayadahaas ilaa iyo dhammaadkii tobanka aayadood nabiga alayh salam waa aayado aad iyo aad cadiim u ah oo ka hadlaya ikhtilaafka iyo aayaadka rabbi ee kowniga ah habeenkii iyo maalintii samaawaadka iyo ardooyinka waxaasoo dhanba waxay kaloo ka hadlaysaa cibaadada iyo ahamiyada ay leedahay iyo muminiinta alla ka baqda xaalad kasta hadday taagan haday fadhiyaan haday jiifaan intaba kadibna ducadaasi ay ku ducaystaan cibaaduraxmaan iyo awliyada ilahi iyo saalixiinta iyo ambiyada ducada qiimaha badan ayaa haddana ay aayaddu xumbaarsan tahay iyo in ninkii la imaado shay wanaaga inuu alle ka ajiibi kii kalena macaasidii iyo xumaan la imaadeen laga abaalmarinaya ugu dambaystii in la sabro allana laga cabsado subxaanahu wa tacaala ilaa yaqiinta ay kaaga timaado marka waxaa weeyaan waa aayad aad iyo aad u qiimo badan ya ayuha aladiina amanu sbiruu wasaabiruu waraabiduu wataqu lah lacalakum tuflixuun falaax iyo liibaan uma qaama nabigu waa kacay ilaa shanin sibraar mucallaqin la suray sibraar biyo oo maqaarka weelka maqaarka laga sameeya layihahda ama harag fatawada'a waa weysaystay minhaa sifaarki faaxsana alwudu'a weysadiisii waa hagaajiyey weyse isbaaqa oo kaamil ah uma qaama waa kaca yusallii xaaluu tukanaya salaad buu istaagay qaala cabdullahi binu cabaas wuxuu yidhi faqumtu waan kacay anigana isla markiiba ilaa janbii nabiga dhinaciisa dhinaciisaan istaagay intuu weysaystay yuu nabiga dhinaca bidixda ka istaagay fawadaca rasuuluullah nabiga calayh salaam baa wuxuu qabtay yadahu lyumna gacantiisa midigteed calaa ra'sii madaxaygu iga saaray gacantii midigteed uma akhada biudunii dhagtaydii alyumnaa midigteed buu nabiga saa u qabtay fafatalahaa markaasuu malaamalay dhagtimiditusaa ii qabtay yuusaa u malaamalay hurdadii buu ka kicinayaa nabiga calayh isalaatu wasalaam waana soo wareejiyey oo dhanka midigteed buu keenay rasuulka sala alla alay slam haddaad laba qof tihiin imaamkii iyo qof kale imaamka midigtiisaad yaad istaagaysaa fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu nabigu tukaday uma ragcatayn laba kaluu tukaday uma ragcatayn laba ragcadoodoo kaluu tukaday uma ragcatayn laba kaluu tukaday uma ragcatayn laba kaluu tukaday uma ragcatayn qaala macan sita maraatin waa lix jeer lix jeer oo min laba ragcadooda waa labayo toban uma awtara waa witriyey uma dajaca waa saaxday riwaayada marka ibnu cabaas saddex iyo toban ragcadood weeyaan riwaayada caaisha imaan doonta kow iyo tobankaana isma anfinayaan laba ragcadoodo khafiifatayn ahoo uu nabiga ku bilaaban jiray salaada intuuna qirada dheeraynin ayay caaisha ka goysaa markii lagu darana saddex iyo toban bay noqon markii laga goyna kow iyo toban bay noqon sidaasaa lagu jamciya wallahu aclam qaala almusanifu raximah llah xadaana abu bakr abu kuray maxamed bn اlcalaa qaala xadaana wakiic bnu jaraax an shucb can abi jamrh nasr bn cimraan adubaci can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaasin qaala kana nabiyu sala اllahu alيه wasalam wuxuu ahaa yusalii min aleyli alaaثa caشharaةa ragca saddex iyo toban ragcadood buu nabiga tukan jiray saddex iyo toban alaaثa caشharaةa ragca yusalii wuxuu tukan jiray min aleyli maxaan ka tegi ya ya xadaثna abu kurayb mxamed bn اlcalاء xadaثna wakiic can shucba can abi jamra nasr bn cimraan can ibni cabaas qaal kaana nebi sal slm wuxuu aha yusalii kitub min leyl alaaثa caشharata ragca saddex iyo toban ragcadood marka ibn cabaas riwaayadiisa wey saddex iyo tobanka marka waa witrkii weeyaan uu ku witriya nabig alay slam salaatuleilkiisii laba laba u tukan kadibna witr buu ku khatimaya qala xadaثna qutayba bnu saciidin qala xadaثna abu cawaanة الوضاح can qataada can zuraarata bn abi awfa can sacd bn hishaam can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana wuxuu aha idaa lam yusalli hadduuna tukanin bileyli habeenkii hadduuna salaatuleyl uuna habeenkii tukanin manacahu waxaa ka reebay maalan min dalika inuu tukado salaatuleilkii anoom hurdo hurdaa la tagtay waa naadir wey way dhacday mararka qaar salaatuleilki inu hurdo ina la tagtay way dhacday salaada subax ataa qoraxdii ay soo baxday waa arriman naadir ah safar iyo ku jiray aw halabatu caynaah indhihiisa ay ka qaalib noqdaan oo isku mid uune aw marida ama u xanuunsado marad iyo waxsaasoo kalea sallaa min annahaar maalintiibu wuxuu tukan jiray nabigu intay casharata ragca labiyo toban ragcadood buu tukan jiray leanna habeenkii kow iyo toban buu tukan jiray ama saddex iyo toban witr weeye maalintii marka witrkii habeenkii baan la imaan haddaad tidhaahdo laa witra fi nahaar maalintu witr ma qabto marka witrkii meeshiis shafci baad ka dhigi oo kow iyo toban haddaad tukan jirtay habeenkii maalintii hadday kaa tagto habeenkii maalintii waxaad la imaan labiyo toban oo shafci baad ka dhigi waxaad ku witrin jirtaa witrkaada kuwa toddoba ragcadood yaad habeenkii tukan jirta way kaa tagtay sideed ragcadood baad maalintii tukan haddaad tukan jirta shan ragcadood oo witira oy kaa tagto lix baad tukanaysaa maalintii oo shafci baad ka dhigi saddex baad tukan jirta afar baad ku maarata maalintii tukan wahaakada qaala xadaanaa moxamed bn اcalى abu kurayb qala xadaanaa abu usama xamaad can hishaam cali bn xasaan can moxamed bn siriin can abi hurayra can nabi sal l slm qaal ida qaama axadukum axadkiin hadduu kaco min aleyli habeenkii falyftatixa ku furfurta salaatahu salaadiisa biragcatayni khafiifatayn laba ragcadood fudfudud in hurdadii oo ku haysaba aad qiro dheer la timaadood ku noogtod ku cajisto ma fiicna waxaa fiican horta maad weysaysatay waxba cajisga way kugu dambeeya laba ragcadood waxay furfuraysaa dhiiggii jirkaadii iyo mxuu aha xubnihii baa dabcaya oo kala furfurmaaya hurdadii baa inyadhiir kaaga baxaysa adoo nashaaday fahmaysay baad ka bixi kadib deena qirada siidaa dheeree marka xadaana qutayba bnu saciidin can malik bni anasin xaa waxadaana isxaaq bnu muusa qaala xadaana maca bnu ciisa qaala xadaana malik ibnu anasin can cabdillaahi bn abi bakr can abiihi aabihiis ana cabdalahi bnu qays cabdاllahi bn qays bn mahrama ahbarahu can zayd bn khaalid اljuhaniy anahu qaal la armuqana waaba dhaartay saxaabiga zayd bn khaalid wuxuu ku dhaartay wallahi armuqana u fiirsadeen oo u fiirsadeen o u dhabagaleen salaat nabiy baan u dhabageli salaada nabiga habeenkii ila gurigii iska tukadaa iyo meesha buu degan yahay marka waan u dhabegelaya fatawasatu waxaan barkaday buu yidhi catabatu nabiga fiyaaradiisa iridka meesha laga soo gala laga tallaabsado ee mooska iyo biyaha iyo laskaga mooso halkaasa cataba la dhaha halkii baan barkaday buu yidhi umada xasaabtay siaan dhaqdhaqaaqa hore nabiga kicidiisa horeba oola kowsado oo mase fustaada teendhadiis marka musaafir muu nabiga ahaa gurigiisa ma joogo fustaad kaga garanaysaa wailaa gurigiisa isagoo jooga xaaskiisa kula jiro teendhadiisi iyo muxuuha iridkiisa lama saaxan karo fasallaa rasuululah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu tukaday markuu kacay ragcateen laba ragcadoodoo khafiifateene fudud buu ku bilowday uma sallaa wuxuu tukaday ragcatayni dawiilatayni dawiilatayni dawiilatayni laba ragcadood aad u dheer oo aad u dheer aad u dheer qiyaaman wa rukuucan muxuu ahaa intaba yani sujuudan dhaadheer uma sallaa wuxuu tukaday haddana ragcateen laba ragcadood wahumaa labada ragcadood ee dambe duuna latayn labadii waa ka yar hooseeyaan waa ka gaaban yihiin qablahumaa ka horraysay uma sallaa wuxuu tukaday ragcatayn laba ragcadoodoo wahumaa labadan kalena duuna latayna labadii waa ka yar hooseeyaan qablahumaa salaadda mar walbaba tanaasuli inay hoos usoo gaabataan la raba markaad tukanayso inaad hoos u gaabiso inaad labada hore lagu furta iyagu waa gaar mubaxsan yihin kuwan kale waxaa la rabaa kuwa hora dheer kuwa dambaa kuxiga saasay u gaaban yihiin usoo sodaan saasay u kala socdaan haddaad imaam tahayna sidaa weeyaanoo qirada hore qirada labaad isku si inaad ka dhigta maaha qirada horaa dheerta dambaa kuigta ka yar gaaban uma sallaa ragcatayn wahumaa duuna latayna qablahuma uma awtara fadalika alaa cashar ragca isku dar oo saddex iyo toban ragcadood oo labada khafiifka ay ku jiraan ayay ahaayeen salaadaha nabiga alayh salaam muslim baa soo saaray xadis saxiixa weeyaan qal xadaana isxaaq bnu muusa qaal xadaana macn bnu ciisa qaal xadaana malik ibn anas an saciid bn abi saciid almaqburi can abi salamta bn cabdiraxmaan aلzuhri anahu ahbarahu anahu sa'ala caaishata ba uu weydiiyey kayfa kaana salaatu rasuuli اlah salaadii nabiga alayh salaam fi ramadaan bisha ramadaan taraawiixda sidee nabigu u tukan jiray cadadkiibuu weydiinayaa kamkiina waa imaan doonaa kayfkana waa imaan doonaa kayfka caaisha sheegi doonta kamka iyo tiradana riwaayadana lagu weydiiyey intay ahayd faqaalat caaisha waxay tiri ramadaan baad weydiisay nabigu ramadaan iyo hayrba salaatuleil kama tegi jirin salaatuleilka ramadaanku un keliya aan culeedka saarayno nabigu iskugu mid bay ahayd habeen ramadaan iyo kayrba faqaalad waxay tihi maa kaana rasuulu اllah nabiga calayh salaam ma ahayn liyaziidaki ka ziyaadiya fii ramadaana ramadaan walaa fii kayrihi ramadaan kayrkiisa kow iyo tobanka biloodoo kale calaa ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragcadood nabiga kama badin jirin waa ka kayfiyadii tiradii waa lagu sheegay kow iyo toban weeye kayrkina waa kan yusalii arbacan afar buu tukan jiray laa tas'al nina haweydiinan dabaday can xusnihina wanaagooda iyo dulhina dheerkooda nabiga afartaa uu tukada sida u dhedheeraayeen qirada waa kii suurada dhaadheer ku akriyey iyo quruxda iyo khushuucda si u ilaalinayo nin ninna haweydiin aad bay quruxsanaayeen o dhadheeraayeen wey uma yusallii wuxuu tukanaya arbacan afar laa tasal ha weydiina can xusnina wanaagoodii wa duulihina dheerarkooda laakiin afartan dambe afarta hore way ka gaaban yihiin uma yusallii wuxuu tukan jiray alaaa saddex ragcadood qaala caaisha waxay tiri qultu waxaan yaa rasuul allah atanaamu qabla an tuutir intaada witrinin waa mar uun witrka tukanin kow iyo tobanka witrkii baa la socda laakiin mararka qaar intuu shafciga tukada ayuu yar saaxan jiray haddana waa kaci jiray atanaamu qabla an tuutira intaadan witirka la imaanin miyaa saaxan faqaala nabiga ala slam wuxuu yidhi yaa caaisha caaishaay ina caynaya labadeeda indhood baa tanaamaani saaxdee walaa yanaamu qalbi qalbiga ma saaxdo ah, yani maxaa u saaxanaysaa waysada kaa buri bay ka wadaa wayse igama burtuwi nabiga alayh salaam qofka waysada ku buraysa hurdada ka buri waa keen waa qofka markuu hurdada sa istiqraaq ku dhacay in waxba iska ogeen hadday neef ka soo baxdaan waba ka ogeen hadduu istaabtaan waba ka ogeen qofka w qofka waysada ka buri amaa rasuulka calayh salaam indhihiisa ubaa saaxdana qalbigiisa ma saaxdo oo waysada maarata waxyaalahaasi oo dhan waa la socdaa qaala xadaana isxaaq bnu muusa qaala xadaana macam bnu ciisa qaala xadaana malik ibn anas an ibn shihaab can curwa can caaisha ana rasuula allah nabiga alayh salaam kaana yusallii min alleyl habeenkii wuxuu tukan jiray bay leeda caaisha ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragcadood yuutiru minha biwaaxida hal buu ku witir jiray kow iyo tobanka witrka waa la socdaa marka laba ragcadood iyo laba ragcadood labalaba u tukani kadib uu mid ku khatimiya nabiga alayh salaam faidaa faraqa minhaa markuu bogo intajaca waa saaxan jiray calaa shiqi ilayman dhanka midigta ah salaada subax baa soo socota in salaada subax adoon moogan daalan cajizan oo sunno waktigaadi iyo nashaadkaadi ku dhameeyey faradku inaad cajis ku gashay hurdo lama rabo waxaa la raba marka xoogo yar nasiina inaad soo reebato intuu yar saaxdo oo yar nasto ayaa isagoo yar nashaasan oo fahmaysan oo fireesha ayuu salaada subax ee faradkeed geli jiray xadaanaa ibn abi cumara qaala xadaanaa macam bnu ciisa can maliki can ibni shihaab naxw xaw xadaanaa qutayba can malik can ibn shihab naxw mutaabacaad wey intaaso dhanba waxaa weeyaan waxaa ismutaabacinaya ardada zuhri zuhri ardadiisii ayaa ismutaabacinaya inkastoo maalik tanna uu ku jiro riwaayadana uu ku jiro marka waxay noqonaysaa maalik baa yaa midaarka ah macam bnu ciisa isaguna waa ku jiraa sanadka hore shuyuukhda marka tirmidi laad ibn abi cumar iyo isxaaq ibnu mansuuri kuwa wey ku ismutaabiciyo qutaybe iyo kuwa weeyaan alkaas isa gashay marka dambe laakiin riwaayooyinka qaar macan baa ku jira can malik riwaayooyinka qaarna qutayba can malik mm. ko iyo tobankaa ragcadood buu nabiga tukan jiray alayh salaam qaarkood waxay dhaheen latiifa ku jirto oo maalinta duhurka iyo casarka iyo maqribka asagana xagga maalinta lasoo raaciyo oo qoraxda markaa dhacda weeyaane ko iyo tobanka eh, agga maalinta la raaciyo saddexdaas salaadood ee nahaariga ah ayaa markii laga hadla rakacaadkoodu waa kow iyo toban ragcadood duurkii waa afar ragcadood casarkii waa afar ragcadood maqribkii waa saddex ragcadoodoo isku dar kow iyo toban kow iyo tobankaa iyo waxaa isku dhigma salaatuleilkii nabiga alayh salam ayadona kow iyo toban ragcadood bay ahaayeen qaala xaddadanaa hamaad binu sariin qala xadana abulaxwas salaam can axmed sulaymaan can ibraahim can aswad can caaisha labadaba waa naqiiciyaan ibraahim iyo aswad aswadkaa abti ahaayo ibraahimkaasu abti uu ahaa can caaisha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu lahi sala alla alay slam wuxua yusallii kii tukada min aleyl habeenkii tisca rakacaati sagaal ragcadood marka mararka qaar nabigu waa ka gabiya kow iyo tobankii caaisho waxay un tihi kama ziyaadin jirin kow iyo toban laakiin inuu ka yareeyey waa dhacday sagaal ragcadood waa ku witriyey toddoba waa ku witriyey nabiga sala allah alay wasalam qaala xaddaanaa maxamuud ibnu qaylaan qaala xaddaanaa yaxya ibnu aadam qaala xaddaanaa sufyaan athawri can acmash naxwuhu xadidka wax lamida qala xaddaana maxamed muhana qala xadana maxamed ibnu jacfar qala xaddaana shucba ibnu xajaaj can camr bn murata can abi xamzata abi xamza rajulin waa nin min alansaar reer ansaareed ahe eh can rajulin nin buu ka wariyey min bani cabsin reer bani cabsi oo ka wariyey can xudayfata bnu yamaan buu ka wariyey anahu xudayfa sallaa wuxuu tukaday maca nabiy nabigu la tukaday min aleyli habeen qaala wuxuu yidhi xudayfa falamaa dakala markuu nabigu galay fi salaati salaadii qaala wuxuu yidhi allahu akbar dulmalakuuti wاljabaruuti wاlkibriyaai wاlcadama asmaadan oo dhan sifaat اlcadama ay xumbaarsan yihiin sifaat اljalaal ilahay sifaatkiisa sifaat اljamaal iyo sifaat اljalaal ayaa loo qaybiyaa araxiim iyo ra'oof iyo hafuur iyo xaliim iyo sifaat mxuu ahaa jamaal sifaatkan kale ee malakuud iyo jabaruud iyo kibriya iyo cadamo iyo ciza iyo waasna waa sifaat ljalaal wey cadamada mulki malakuuti malakuutku waa mulkiga allah mulkiga iskale wljabaruud jabbaar wey ilaahay awood leh oo waxuu raba muquuriya wlkibriya allahu saaxiibka ah wlcadama weynan qaala uma qara wuxuu akriyay markuu intaa la yimi iftitaaxi wey qara wuxuu akriyay albaqara suuraة baqara waa abwal suura fi qur'an uma rakaca rukuucahu markaasuu rukuucay rukuucdiisii naxwan min qiyaamihi intuu taagnaa wax u dhigma ama u dhow ayuu haddana rukuucsanaa nabigu wa kaana yaquulu wuxuuna rukuucda lahaa subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim ayuu rukuucda ku lahaa uma rafca ra'sah madaxi buu kor u qaaday rukuucdii buu ka istaagay fa kaana qiyaamuhu istaagiisa ictidaalka uu rukuucda ka kaca intuuna sujuudin naxwan min rukuucihi rukuucdiisa wax u dhow bay haddana yuu taagnaa wa kaana yaquulu wuxuuna dhahayey lirabbi alxamdu lirabbi alxamdu rabbigay baa u sugnaaday xamdi xasri weeyaan manaa caamilkii baa loo macmuul kale lirabbi alamd alamdu lirabbi alamd lirabbi alamd xamdi oo idil iyo mahadnaq oo dhan iyo hanaa jamiila iyo maca almaxaba intaba rabbi unbaa iska uma sajada waa sujuuday fakaana sujuuduhu waxay noqotay nabiga sujuudiisu naxwan wax u dhow min qiyaami istaagiisi intuu taagnaa wax dhan uu sujuudsanaa wa kaana yaquulu wuxuu dhahaya subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa allihii sarreeyey daatadiisa ay sarrayso sharaftiisana ay sarraysiiyo qadarkiisa markaa culuwigaasi culuwu daat wاsharafi wاlqadar intaba ilahi waa sarreeya subxaanah uma rafaca ra'sa madaxiisi buu kor u qaaday sujuudi koobaad fakaana wuxuu ahaaday maa bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdooda fadhiga uu fadhiistay naxwa min asujuud intuu sujuudsanaa wax u dhigma wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray labada sujuudood dhexdooda rabbi kfir lii rabbi kfir lii ilahu ii dhaaf ilahu ii dhaaf xataa qara'a albaqara wa ali cimraana wاnisa wاlmaa'ida aw اlancaam suuradahaas oo dhan buu ku akhriyay haddana salaadihii shucbat اladii shaka fi lmaa'ida walancaam awdaas maaid iyo numaan maaide iyo ancaam labadaas waxaa shakisan shucbat bn xajaaj baqre iyo aal cimre iyo nisa intaas ma shakisna nabiga waa ku tukaday maaide iyo ancaamna ma kamid ahay sawladuu ku tukaday waxaa shakisan shucbat bn xajaaj mid ahayd qaala abu ciisa wuxuu yidhi wa abu xamzata ninkan la yidhaahdo abu xamza ee sanadka ku jira abu xamza ismuhu magaciisu dalxa binu yaziid baa la yidhaahdaa waa abujamra oo meeshii zaadi ra laga dhigo abujamra la yidhaahdo masalat almutalaf walmukhtalaf ba u galaye waa abujamrata dubaci ismuhu magaciisu nasr binu cimraan baa la yidhahdaa marka markii mudqadaasi laga tago way isku ekaan karaan abu xamza waa jiraa dalxa binu cuyaziid abujamra haddaa arato in ra'dii zada laga gooye aumal dhibda laga gooyo ay tahaye waa jiraa isaguna abujamra nasr binu cimraan baa la dhahaa dubacigii weeye ibnu cabaas ka warin jiray qala xadaana abu bakr mxamed bn naafic اlbasriyu qala xadaana cabdsamd ibn cabdilwariثi can ismaaciil bn muslim cabdiyi can abi mutawakil الnaaji can caaisha um muminiin radi allahu canha qaalat qaama rasuulu lah sal slam baa istaagay biaayatin aayad buu la istaagay min alqur'aani kamida leylatan habeen kaamila habeen waxaa jirta nabigu salaatuleylkiisii hal aayadun uu ku tukanaya aayad buu akrini ku celcelin ku celcelin uu rukuuci uu sujuudi uu kici haddana ayadiibu haddana akrin wax kalaba kuma daraayo aayaddaasna waxay ahayd in tucadibhum nabiyullahi ciisa ilahay ka sheekeynaya subxaana fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcaziiz alxakiim aayaddaas weeyaan aayadduu nabiga ku celceliyey markaasuu ilmada iyo oohinta rasuulka calayh salaam ayaa ka socota ilaahu haddaad cadaabto waa addoommahaadii haddaad iska dhaaftana allah casiizoo haalibahoo xigmad badan oo meeshuu dhigo wax walbaba meeshiisa dhigaayo on waxba dulminin ayaa tahay ayaddaasuu ku celceliyey nabiga calayh salaam marka qofka hadday saameen uu ka dareemo ama suurad kamida ah inay saamaynayso inuu ka faaiidaysta fursadaasaa la rabaa ka faaiidaysto wixii taxriik qalbigaada ku samayn aayadaha qaar baa ku taabani oo ku saamayn oo salafka nin walba aayad baa taaban jirta qaar baaba aayadda ay akhriyaan laba dhintayba saamantay saamaysay darteed la dhintay qaar baa la ooyey qaar baa markay aayaddaa marayaan inamaa ashkuu bahi waxusnii ila allah cumar radia allahu canhu ilin iyo ohin buu bilaabi jiray oo ooyi jiray radia allahu canhu waqiila abubakar ayadoona la yidhi qaala xadaana maxmuud bnu haylaan qaala xadaana sulaymaan bnu xarb qala xadaana shucb bn xajaaj can acmash can abi wail shaqiiq can cabdillahi bn mascuudin qaal sallaytu waxaan tukaday leylatan habeen maca rasuuli llahi nabi maciisa falam yazal kama zuulin qaa'iman inuu taagan yahay xataa hamamtu waxaaban hamiyey oon cindiyey biamrin suu wax xun baa igu soo dhacay buu yii oon damcay qiila lahu waxaa lii wamaa hamamta bihi oo maxaad doontay qaala wuxuu yidhi hamamtu waxaan hamiyey oon doonay an aqcuda inaan fadhiisto wa adca nabiya nabiga ka tago alay slam imaamkaada inaad ka goosatana waa amrun suu wax xun weeye haddaad maamuum tahay imaamkaada haka goosan intaad kari karto marka inaan nabiga alayh salaam haddana oo imaam noo ii ah rasuulka ilaahay aan ka goostaa qalbigaga soo gashay waana wax xun marka waa adkaysan waayey istaaggii intuu nabiga adkaysanayy ee qirada uu ku sabraayey ee asaga khushuucdiisa sii kordhaysay sii macaansanayay de saxaabadu makaanadooda ma gaarsiisna meesha nabiga alayh salaam qaala xadaana sufyaan bin wakiic qaala xadaana jariir can acmash naxw xadidka wax lamida ah. qala xadaثna isxaaq bn musa alansaariyu qala xadaثna macn bnu ciisa qala xadaثna malik bn anas can abi nadr can abi salamta bn cabdiرaحman can caaisha ana الnabiya salى الlah alيه waslama kaana wuxuu ahaa yusalii kii tukanaya jaalisan xaaliba mid fadhiya fadhiguu ku tukan jiray fayaqra'u wuu akrin jiray qiradii wahuwa jaalisu isagoo fadhiya iyo suuraddii akrin waa mararka qaar markuu weliba duqoobay cuslaaday nabiga alayه الsalaam faidaa baqiya min qira'atihi qiradiisii hadday ka hadho qadru maa yakuun in ahaato oo kale alaaiina soddon o amase arbacin aaya soddon aayadood iyo afartan aayadood meeshuu rabay inuu ku rukuuco markay ka hadho qaama waa kici jiray faqara'ah waa soo akrin jiray soddonkii wa huwa qaa'imun isagoo taagan uma rakaca waa rukuuci jiray wasajada waa sujuudi jiray uma sanaca wuxuu samayn jiray fi rakcati taaniya ragcadda labaad mila dalik macnuhu waxa weeyaan in hal ragcadood aad u qaybiso fadhi iyo istaag way ku bannaantah hal ragcad inaad qaybna fadhi ku tukato qaybna istaag ku tukato waa ku bannaan tahay waxaa kaloo kuu bannaan inaad fadhiga horka hore ku bilowdo ood istaagga kusoo kasoo rukuucitaad kacdo iyo inaad fadhigaadi aad ku wadadun ka socoto ayadana waa ku banaantay qaala xadaana axmed bnu maniican qaala xadaana hushaym bnu bashiir qaala xadaana khaalid alxadaa ibn mihraan khaalid ibn mihraan xaduhu waa laqab naanays weeyaan kuwa kabaha toluu la fadhiisan jiray uu dhihi jiray sidaa u tol saa u jaango markaasaa xadaa loo bixiyey alxadaa kabale khaalid bn mihraan can cabdillahi bn shaqiiq bn shaqiiq qaala sa'altu caaishata can salaati rasuuli lahi baan su'aalay sala allah alay wasalam can taawucii weliba salaada sunnada ah faqaalat waxay tihi kaana yusallii leylan awiilan habeenan dhaadheer habeen badan buu wuxuu tukan jiray qaaiman xaaluu yahay awiilan in dheer yuu qaa'iman istaagku tukan jiray wa leylan awiilan habeen dheer ama dheer habeen ka mid fadhigu ku tukan jiray fa idaa hadduu akriyo oo qirada bilaabo wa huwa qaa'imun isagoo taagan rakaca waa soo rukuuci jiray wasajada waa sujuudi jiray wahuwa qaaimun isagoo taagan buu intuu soo rukuuco yuu wasajada sujuudi jiray wasajada wahuwa qaaimun uma noqonayso e, idaa qaraa wahuwa qaaimun rakaca waa rukuuci jiray wahuwa qaaimun wasajada waana sujuudi jiray rukuucda kadib haddee waidaa qaraa hadduu akriyo wahuwa jaalisun isagoo fadhiya hadduu qirada fadhiga ku bilaabo rakaca waa rukuuci jiray wasajada waa sujuudi jiray wahuwa jaalis oo fadhiya waxaa kaloo banaan inaad fadhiga intaad ku bilowdo qirada aad istaagto ood haddana istaagga wax ka soo akriso ood soo rukuucdana way bannaan tahay riwaayada hore marka labadaba way bannaan tahay qala xadaثna isxaaq bn musa alansaari qala xadaثna macn ibnu ciisa qala xadaثna malik ibnu anasin can ibni shihaab الzuhri can isaai bni yaziidin can ilmuطalib bn abi wadacat الsahmi can xafsa zawji الnabiyi salى اlah alيه wasalam xafsa bintu cumar alcadawiya um اlmuminiin radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuul lahi sal la alيه waslam nabigu wuxuu ahaa yusalii kii tukada fii subxatihi sunadiisa qaacidan xaaluu fadhiyo ayuu tukan jiray wayaqra' waa akhrin jiray bisuurati suurada wayuratibuha waana tartiibin jiray suuradda xataa takuuna ilaa ay suuraddii ka noqoto adwala mid ka dheer min awala minha suuraddii ka dheereed suuraddii ka dheereed bay ka dheeraynaysaa bixukmi tartiibi mxuu ahaa taani weeyaan markuu nabigu akrinaayo qiradii buu tartiibini markaase waxay suuraddii noqonaysaa suurad ka dheer suuradihii ayada ka dheeraa oo aan la tartiilinin ayay ka dheeraynaysaa oo hadduu qof suurad ka dheer uu bilaabo nabigana uu suuraddaa suurad ka yar uu akrinaayo uu tartiilinaayo kaa kalaa ka hor dhamaynayo tanaa ka dheeraanaysa baa loo wada oo agga tartiilka wey wax laga hadlayo wayaqra'u bisuurati wayratiluha waa tartiibinaya weliba tartiilkaasi waxaa la socdaa intaa nabiga calayh salaam yatafaacal maca alqira'a qirada u akrinaayo tadaburkeeda ula socdaa rasuulka alayh salaam oo hadday aayad ka hadlayso raxmad uu soo maro raxmad bu ilahay weydiisan cadaab aayad ka hadlayso hadduu soo martana ilahay buu cadaab ka magangeli su-aal aayad ka hadlayso ilahay buu weydiisanayaa marka sidaasuu aayaddii iyo qur'aankii ayuu nabiga alayh salaatu wasalam oola tacaamulayaayoo tadaburkii iyo macnahaan buu la socdaa qaala xadaana xasan bnu moxamed azacfaraani qaala xadaana xajaaj bnu moxamed almasiisi can ibni jurayjin cabdilmalik ibn cabdilcaziiz qaala akhbaranii cuثman bn abi sulayman ana aba salamta bn cabdiرaxmaan aلzuhri axadu fuqahaai sabca fi casri taabiciin buu ka mid yahay akhbarah ana caaisha radi allahu canha akhbaratu waxay u sheegtay ana الnabiya nabiga calayhi الsalaatu wasalaam lam yamut inuuna dhimanin xataa kaana ilaa uu ka noqdo akharu salaatihi salaadiisa badankeed walxaal huwa jaalisu uu fadhiyey isagoo fadhiya yani nabiga wakti uu dhimanaya akhru cumrigiisii fadhigaa u badneed wuxuu salaada ku tukada sala اlah alay slam salaatleilka wey way ku banaan tahay qaala xadaana axmed bnu maniic qaala xadaana ismaaciil bn ibrahim ibnu miqsam qaala xadaana ayub bn abi tamiima istikhtiyaanigii can naafic mawla bni cumara can ibni cumar radi allahu canhuma qaal sallaytu maca nabiy sala allah alay waslam nabiga maciisaan tukaday ragcatayn laba ragcadood qabla duhri duhurka horto wa ragcatayn laba ragcadoodna bacdahaa duhurka gadaashiis wa ragcatayn laba ragcadoodna bacda almaqribi maqribka gadaashiis fii beytihi gurigiisu inuu ku tukan jiray labada ragcadood ee maqribka ka dambayeysa guriguu la jiray wa ragcatayn laba ragcadoodna bacda alcishaai cishaha gadaashiis buu tukan jira iyaduna fii beytihi gurigiisa marka halkaas sideed ragcadood weeyaan afar salaadood oo labalaa ragcadooda wey waa salaadaha rawaatibta la yidhaahdo waxaa ka maqan salaada subax labadii ka horeysay oo cabdullaahi bnu cumar walaashii xafsa ayuu ka wariyay oon arki doonaa isku dar toban bay noqon tobankaasi ragcadood waxaa la dhahaa sunan arawaatib almuakada sunooyinka rawaatibta ahe muakadada ah la adkeeyey macnaheedu ay tahay nabiga kimuuna tegi jiray sala allah alay ali wasalam marka waxaa kaloo jirta in laba labaiyo toban la tukado ayaguna oo laba iyo tobanka xadiid caaisha iyo umu xabiiba labaduba way sheegeen weliba riwaayada umu xabiiba radia allahu canha waxay ku dartay nabiga alay slam inuu yidhi ninkii daa'ima labaiyo toban ragcadood habeen iyo maalin tukadaa oo salaadaha la raacinayo rawaatibta la yidhaahde ka horeeya ka dambeeya ninkii tukadaa bana allahu lahu beytan fi ljanna ilahay guri buu jannada ooga dhisayaa subxaana wa tacaala marka yaanana fududaysan arrinta ayada dalabatulcilm ardada dadka la raba in ummadda qudwada u noqdaan salaadaha sunanka ah waa inaan la fududaysanin maxaa yeele qofka salaadaha sunanka sunooyinkaa fududaysta faradkiisaa khatar ku sugan faradkii baa khatar ku sugan oo gebigebi ka noqon oo waktigiisi laga yaabo inuu dayaco oo khushuucdiisi u yaraysto salaadaha sunada ah ajir iyo darajana waa lagu helaa xisbi iyo difaacna waxay u yihiin faradkii bay u yihiin qof sunno tukaday faradkana waa tukanaya waana kusii ficninaya saas way macnaha marka waxaa la rabaa in la daa'imo salaadaha sunnada ee rawaatibta ajirka wixii lagu sheegana dadka ugu horeeya ku degdegana inaga noqonaa la rabaa oo ummaddana aan qudwo u noqono muslimiintao dhanna ay isku dayato khayrka iskaga dayato ayaa loo baahan yahay qaala xaddaana axmed bnu maniic qaala xaddaana ismaaciil bin ibraahim marka labaiyo tobankaas maxay yihiin labaiyo tobankaas waxay yihiin duhurkii baa lix keligii qaatay labaiyo toban marka laga hadlaayo duhurkii baa keligii wax u qaatay oo la kacay lix ragcadood afar ragcadoodoo ka horaysa iyo laba ragcadoodoo ka dambaysa waa duhurkii waxaa imaaday laba ragcadoodoo maqribka ka dambeeya iyo laba ragcadood oo salaadda suba ka horaysa iyo laba ragcadood oo cishaha ka dambeeya halkaana waa lix isku dar labaiyo toban wey labaiyo tobankaa ninkii daa'ima guri jannaa loo dhisayaa waa hadyigii nabiga alay slam qowlkii nabiga saadiq masduuq sala allahu alayh waali wasalam qaala xaddaana axmed bnu maniicin qal xadana ismaaciil bin ibrahim bn miqsam qaal xadaana ayub bin abi tamiima can naafic can ibni cumara qaal xadaatnii waxaa ii sheegtay xafsatu xafsa walaashii weeyaan ibni cumar xafsa waa walaashiisa oo shaqiiqa ah iskuways waa bay ahayn ana rasuula allahi sala allah alay wasalam kaana yusallii wuxuu tukan jiray ragcatayn laba ragcadood xiina goorta yatlucu alfajru waaga markuu dilaaco wa yunaadi lmunaadii munaadinkana uu aadaamo marka labadaasi waa labadii afartii hore ku dar waxay noqonaysaa markaa shan salaadood oo min laba ragcadood oo tobankii weeyaan qaala ayub wuxuu yihi uraahu qaala khafiifatayn labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya salaada subax ee faradka ah ka horeeya laba dheereeya oo khafiifatayn wey waa la fududeyn faatixada ragcadda hore ku tukan qul yaa ayuha alkaafiruuna waad raacin ragcadda labaadna faatixada iyo qul huwalla wey marka waa faatixada iyo suurata iyo likhlaasi labada suuradood ee tawxiidka ka hadla midna tawxiidka camaligaa wey midna waa tawxiidkii cilmigaha wey qul ya ayuha alkaafiruun camal ahaan anigu laa acbudu maa tacbuduun waxaad caabudaysaan gaalay camal ahaan caabudi maayo shirkigiina camal ahaan iyo ficil ahaan inugu raaci maayo oo keligii baan ilahay cibaadaysanaya caabudaya cilmi ahaana qul huwa allahu axad keligii waa ilahay wey marka tawxiid camali iyo cilmi baa labada suurada lagu kala magacaabaa qال xadثna qتayبة بن سعيidi qال xadثna مروان بن معاaوية الفزاrي عن جعفر بن برقاn عن maymuن بن مهrاn عن iبن cمر qاal xafidtu min rasuuل اللah nabiga عaليه السلام waxaan ka xifdiyey ثaمaaنiya رagcaati sideed ragcadood ayuu ley iبن cمر ragcatayn laba ragcadood qabla duhri ka horaysa و ragcatayn laba ragcadood bacdaha ka dambaysa waragcatayn laba ragcadood bacd maqrib ka dambaysa iyo waragcatayn laba ragcadood bacd cisha cishaa ka dambeeya qaala ibnu cumar waxadatatnii afartaasi nabigu tas ooga maqlay oo uu ka xifdiyey waxaa marka labadii ragcadooda kale waxadaatnii xafsatu waxay ii sheegtay walaashii weeyaane biracati laba ragcadoodoo biragcati qadaati labada ragcadood salaada subax ka horeeya walam akun ma ahayn buu leeyahay ibnu cumar araahumaa kii arka min anabi kama arkin maxaa yeele gurigu ku tukanay xilligaana nabiga loomaba geli jirin xilligaa salaada subax intay dilaacdo labada ragcadood sunada uu gurigu ku tukanayo qofkii xataa u imaada lama aqbali jirin looma geli jirin sala allahu alay ali wasalam marka waxaa ogaan kara uun haweenkiisii ummahaatulmuminiinka ee daahiraadka ee qiimaha badnaa ridwaan ullaahi calayhina jamiican kuwaan baa ogaan karaa ayagaasaa noo soo xumbaaray cilmigaasi saxaabada inteedii kale ayna ku baraarugin ama aynan gaari karin oo fara badan bay iyagana noo soo xumbaareen marka waxaa weeyaan waxay naga mudan yihiin attaradii inaan u raadli dalabno oo ilaahay rido u weydiino radia allahu canhuna aan dhahno u ducayno oon jeclaanno hooyooyin ka dhiganno yay naga mudan yihiin ee ma aha inaan wax ka sheegno sida shiicada iyo raafidadu calayhim lacaa'inullaahi ay ku dhaqmaan oo kale hooyooyinkii nabiga calayh salaam xaasaskiisii ahaa xaasaskii nabiga ee ummahaatulmuminiinka ahaa ee muminiin o dhan hooye u ahaabay caayan marka halkan waxaad ku garatay inayna muminiin ahayn ilan waxay hooye u yihiin waa muminiinteed qaala xadaana abu salamata yaxya bnu khalf qaala xadaana bishr bn mufadl can khaalid alxadaa ibni mihraan can cabdillahi bni shaqiiq qaala sa'altu waxaan weydiiyey caaishata can salaati الnabiy nabiga salaadiisaan su-aalay qaalad waxay tihi kaana yusalii qabla duhri duhurka hortiis ragcatayna buu tukan jiray wa bacdaha ragcatayn laba ragcadoodna waa ka dambaysiin jiray mararka qaar afar buu ka dhigi jiray oo laba gurigu ka tukada iyo laba masaajidka wa bacda almaqribi maqribka gadaashiisana ragcatayna buu tukan jiray laba ragcadood wa bacda alcishaa cishaha gadaashiisuna ragcatayn laba ragcadood buu tukan jiray wa qabla alfajri salaada subax horteedna fintayn laba ragcadood labada ragcadood caaisha marka riwaayadii xafsa yay isku waafaqeen waa tobankii ragcadood ee mu'akadkahaa ee inaan laga tegin ay tahay nabiga uu daa'imi jiray sala allahu alay waali wasalam ninkii laba iyo toban ka dhiga riwaayadan caaisha ee afarta ragcadood qabla duhur tiri iyo umu xabiiba riwaayadeeda iyadana fi saxiix muslim ku sugan ninkii daa'ima bana allahu lahu beyta fi ljana xadaana moxamed ibn muhana alcanazi abu muusa qaala xadaana moxamed bn jacfar gundar qaala xadaana shucbat bn xajaaj can abi isxaaq isabeci qaala samictu caasim bnu damran maqlo yaquulu leh sa'alnaa caliyan cali baan waxaan weydiinay can salaati rasuuli illaahi rasuulka ilaahay salaadiisa salafka fiiri siday ugu dadaali jireen nabiga salaadiisa waxaa isweydiin maarata hadda nabiga see u tukan jiray see u sujuudi jiray see u rukuuci jiray see u qiyaami jiray see qiraan ku akrin jiray in la isweydiiyo maxaa yeele weydiintaasi cilmi baa ka dhalan cilmigaasna camalfal baa ka imaan